رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd ee mawliidka fusuul dhowra aynu soo maray caawa in sha allahu tacaala acyaadda iyo albidac iyo xukmu lmawlid baynu wax ka dhahaynaa in sha allahu tacaala iyadoo masalada badankeed fusuushii hore aynu wax ku soo maray waxaanu leenahay ciiddu istilaax ahaan waa ismun limaa yacuudu min alijtimaaci calaa wajhin muctaadin caa'id waxyaabaha soo noqnoqda ama goobta lagu soo noqnoqda ah ama xilliga soo noqnoqda ah ayaa ciid loo yaqaanaa sanadka soo noqnoqodkiisa ama usbuuca soo noqnoqodkiisa ama bisha soo noqnoqodkeeda ciiddu marka hadday zaman tahay oo xilli ay tahay waxay ka kooban tahay xilli soo noqnoqda oo markii la gaadhoba dadku ay isku yimaadaan iyo ijtimaac kulan xilligaa la sameeyo iyo acmaal lagu dhaqaaqo saddexdaa cunsur ayay ciiddu ka kooban tahay goobtii ama xilligii soo noqnoqonhaya ama lagu noqnoqonhayay kulankii xilligaa dhacahayey ama goobtaa ka dhacayey camalkii iyo hawshii xilligaa la qabanayey ama goobta lagu qabanayay saddexdaa qaybood bay ciiduhu ka kooban yihiin mararka qaarkood ciiddu inay makaani noqoto laga yaabaa ama ay zamaan noqoto intoo dhanoo laisku darayna ciid waa la odhan karaa nabigu sal alay wasalam yowmuljumca markuu ka hadlahayay waa kii yidhi ina hada yowmun jacalahu allahu lilmuslimiina ciida xadiidkii xaakim iyo bayhaqi ay soo saareen saxiixa ahaa ee camalka xilligaa la qabanayo ciid waa lagu magacaabaa sidii ibnu cabaas uu u yidhi shahidtu maca rasuuli اllahi alciida ciiddi baa nabiga kala qayb galay bimacnaa salaadii iyo acmaashii la qabanayey bukhaari baana xadiidkaa soo saaray makaanka iyo goobta lagu kulmahayo ciid waa noqdaa allaahuma laa tajcal qabrii ciida laa tattakhiduu qabrii ciidan xadiidka axmed iyo abi daawuud iyo ibnu abi shayba ay soo saareen saxiixa asaguna idan goobtu ciidu makaani bay noqotaa zamaanna waa noqotaa waxaana raaca camalkii la qabanayey ee meesha ka dhacahayey sida haalibka makaankii ama zamankii iyo kulankii iyo hawshii la qabanayay oo laisku daray wadarteeda waxaa la odhan karaa ciid waana sida badan sida uu nabigu ugu yidhi abibakr sidiiq dachumaa ya abaa bakr faina likulli qowmin ciida wa ina hada ciiduna fi saxiixayn idan <clears throat> warka marka la soo ururiyo kullu ijtimaacin caamin yuxdiثuhu الnaasu aw yactaaduunahu fi zamanin mucayan aw makaanin mucayan aw humaa macan fahuwa ciidun cala اtaxqiiq kulan kasta oo guud oy dadku sameeyaan ama ay ka cada dhigtaan oy goob ku kulmaan ama xilli ay kulmaan ama isku darkoodiba ciid baa la yidhaahdaa haddaba marka mawliidku inuu ciid yahay waa ku caddaanaysaa muslimiintu ciido badan bay leeyihiin oo zamaani ah ciidulfidri iyo ciiduladxa baa ugu weyn waxaa soo raaca ayaamu tashriiqa taqaanaan kooyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka bisha ee dilxija iyo yowmu carafa iyo ciidul jumuca waa taqaanaan ciido zamaani oon intaa ka ahayn muslimiintu ma laha intaa uu nabigu sheegay mooyeen ciid kale inagu ma lihiin amaa nasaaradu labaatan ciidood wax ku dhow bay leeyihiin yuhuuddu dhowr iyo toban ciidood bay leeyihiin majuustu quraabata toban bay leeyihiin muslimiintu laakiin ciido go'an oo la yaqaanay leeyihiin waana intaa la sheegay amaa ciidaha makaaniga ah ee goobaha lagu kulme ee laskugu taga ee lagu ciidaysta waxaan mashaacirta xajka ka lahayn muslimiintu ma laha waa taqaanaan mawaasim alxaj ciidameelaha la tago waa taqaanaan mina iyo carafe iyo masjidulxaram iyo musdalifi iyo waa taqaanaan goobaha unbaa innaga ciid una haddaynu muslimiina wixii intaa ka soo hadhay waa abaatiil iyo khusacbalaad weeye iyo wargaalo lagu shabahaayo maxaa yeelay ciiduhu waa cibaado cibaadaduna rasuulka laga qaadan salawaatullahi wasalaamu calayhi in badan nabigu waa caddeeyey markuu madiina soo galay ansaar laba maalmood ay ciyaaraan sanadka ayay lahaayeen ansaruu nabigu ciyaaraysuu arkay waa sidee waxay nebi maxamedo waa laba maalmoodoo xilligii jaahiligii aannu xoogu bardoodami jirray nebigu wuxuu uhi ina allaha qad abdalakumaa bihimaa khayran minhumaa yowma aladxaa wa yowma alfitr labadan ciidood eed lahaydeenee jaahiligaa laba ka khayr badan buu rabbi idin siiyey ciidulfitriga iyo ciidda carafo idan joojiya wey ilan bedelku saas weeye xadiidkii waad garanaysaan xadiidu haabit ibnu daxaaq baa lamida saxaabigu ku nidray inuu bawaana geel ku gowraco say masaakiinta oga u dheefsadaan nabigu u yimid nabi maxamedow geelba waxaan ku nadray ama ku sharatamay inaan meeshaa ku gowraco nabigu wuxuu hi kaalay waa lagu xisaabtamhayaa taxqiiq meesha ayadee bawaano ah ma sanam iyo wasan xilligii jaahiligii loo diiqi jiray baa ku yaali jiray maya nabigu wuxuu raadinhayaa sababka uu geela oo la maagay inuu meeshaa ku gowraco ku laayo buu nabigu baadhahayaa yacni shirki iyo khuraafaad baa laga baadhahayaa markii la ogaado inuu fayow yaha la dayn doonaa hawshu iska soco ma ah nebigu marka wuxuu nabi maxamed maya sanam iyo wasanna ma ooli jirin meel bannaan weeyo iska gabaadiira oo maka dusheeda waayahay ciid wahal kaana ciid min acyaad aljaahiliya xilligii jaahligii miyaa lagu kulmi jiro waxoogaa la barya meesha ka dhici jiro laiskugu tegi jiray maya sarabna ma lahayn ciidna ma aha meeshaan baan dacayntaas kaga gowraca neefka geelaa in dadka masaakiinta u dhow iska cunaan nabig wuxuuhi faufi binadarika maxaa yl ciiduhu waa shay xugum ah oo nabigu iska leeyay salawaatu wasalaamu calayh abubakr waa ku yidhi nabigu daa gabdhahana iska buraanbureene waa maalin ciida weeye wa inna likulli qowmin ciida idan muslimiintu waa qowm qowmkana ugaaskooda waa nabi maxamed ciidahoodu waa ciido gooni oo budo gooni u tuman lagu labi maayo waxyaabaha kale mar labaad nabigu wuxuu leey yowmu carafata wa yowmu اnaxri wa ayaamu tashriiqi ciidunaa ahla alislaam u fiirsahad maalinka carafo iyo maalinka dhundhowga ee tobnaad ayaamu tashriiqa hilbiwaradka ciidunaa weeye ayib idaafadu maxay keenaysaa waa takhsiis annaga muslimiintay ciid noo tahay wax kale ma ogolin iyo inta nabigu sheeg sal l slam haddaba ciiduhu waa xukun sharci ah ilaahay baana iskale waxaana ka turjumayaa nebigiisa suubanaha maxamad sal ly slam cid kale looma ogola inay ciid inoo samayso mawlidku waa ciid idan saa waxaa ku caddaday baatilnimadiisa waa ku caddahay intaan xukunkaba la gaadhin ama albidca bidcadu hadda tacriifaadka luqawiga ahaa wakhti ku bixin mayno waa iska macruuf weeye bidcadu tacaariif dhowra laga bixiyaa culummadu labada itijaah bay leeyihiin niman bidco waxay u yaqaanaan kul maa lam yaqac fii zamani muxamadin sala allahu aleh wasalam wax kastoon xilligii nabi maxamed dhicin bidcay leeyihiin nimanka sidaa yidhaahda waxay ku qasban yihiin inay bidcada u qaybiyaan bidca madmuuma iyo bidca hayri madmuuma maxmuuda leanna waxyaabaaan xilligii nabi maxamed dhicin waxay u qaybsamaan qayb diintu ogoshahay iyo qaybaysii diintu ogolay alaabtan iyo dharka cusub iyo kombyuutarraha soo geli wax kastoo horumar oo taqadumo xagga adduunya laga sameeyey baa soo gelhaya madaaristan qaabkan u dhisanoo quruxsan nidaamka iyo kala dambayntalaa soo geli wax kastaa dhex fadhiisanhaya marka wadaadka halkaa istaaga wuxuu ku qasban yahay inuu kala miiro intana u yidhaahdaa bidca ma ahe waa bidca maxmuuda maxaa yeelay diintuba diidi mayso wey intanna waa bidca madmuumo diintu ma ogolo waxaan leenahay marka horaad khaldantayba markii hore tiri shay kastoon xilligii nebi maxamed dhicin yaa bidca baad dhex fadhiisatay kadib baad ku qasbanaatay inaad kala sasaarto laakiin haddaad tacriif kooban oo bidcada fiddiin basa aad qeexi lahayd laba aflayntan kumaadan qasbanaateen laba aflaynta waxaa kugu keenay iyo gebidhaca inaad horta tacriifkii iyo qeexitaankii ballaadhisay oo waxay diintu aysan diidinba aad meeshii soo gelisay yacanii tijaaha wadaaddaa mara iska ogow wadaadaha laakiin baasha u kuurgalay ee aad u dabagalay way soo gaabiyeen waxay dhahdeen walbidcatu maa khaalafa alkitaaba wasunnata aw ijmaaca salafi اlummati min alictiqaadaati wاlcibaadaat majmuuc اlfataawa mujaladka siddeed iyo tobnaad safxada saddex boqol lix iyo afartan bidcadu waa wixii kitaabka iyo sunnada khilaafa ama ijmaaca ummadda khilaafay salafka ama caqiide la aamina ha noqdo ama cibaada ha noqdee shaygu marba hadduu kitaabka khilaafo ama sunnada khilaafo ama ijmacu salaf saalix min asaxaabati wataabiciin uu khilaafo ama markaa wax la aamina ha noqdo ama camal la sameeyo ha noqdee bidco weyn mar labaad wuxuu sheekhu leeyahay ina albidcata fi lugati tacumu kula ficlin <clears throat> ubtudi'a min gayri mihaalin saabiq waama albidcatu asharciyatu famaa lam yadulla calayhi daliilun sharciyu falafdu اlbidcati fi lugati acamu min lafdi اlbidcati fi shariica waa runtii bidca haddaad doonayso luqa wax kastoon hadda ka hor dhicin wax kastoo tusaale lagaga daydo uusan ka horeyn baa bidca waxaadu aad bilaabato adoon kaga dayanaynin tusaale hore iyo dhacdo hore ayaa bidca loo yaqaana waa luqada saas weeye sidaa darteed hadda diinta nebi maxamed oo dhan iyo islaamka o dhan bidca lo odhan karaa min xayu luga diintu nabigu la yimid oo dhan waxaa lo odhan karaa bidco maxaa yeelay min xayu luqaan u jeednaa wax ka horreeya oo qaabkaasi ma jirin shareecada nabigu la yimid wax la mid ah oo ka horreeyey cahdigiisii iyo qarnigii nabigu uu soo baxay midna ma jira idan waxaan leeyahay addiin اlislaami waa bidcatu min xayu lua harciya min xayu lua ujeedaan amaa min xayu اdiin bidca ma aha idan qul maa kuntu bidca min arusul oo kale waa maxay bay kutusaysaa bidca luqawiya lagu tilmaamaa ayib qole waxay le waa bidca harciya nabigo ambiyada wax khilaafsan lamusa si kastaba noqotay bidca sharciya marka la doonahayo shay kastoon daliil ku tusin min alkitaabi aw sunnati aw ijmaci salafi saalix ayaa bidca loo yaqaanaa min xayu shariica ama lafdu lbidca oo min xayu luqa waa ka caamsan yahay wax kasta oon hortii tusaale lagaga daydo uusan dhicin baad bidca iska odhan karta ama shaaibi asagu wuxuu leeyahay hiya ariiqatun mukhtaracatun fi ddiini tudaahi sharciyata yuqsadu biاsuluuki calayha almubaalagatu fi اtacabudi lilah bidca ma doonaysaa fi diin اlislaami waxaa weeye waddo la jeexdo oo diinta ku saabsan oo u eg xagga muuqaalka iyo dhacitaanka u eg tii islaamka iyo diinta wanaagsaneed u eg waxaana looga jeedaa oo loo samaystay wadada iyo dariiqa loo samaystay ilaahay in si aada ah loogu caabudo ama cibaadada lagu xeldheeraado intaad qaata marka qeexitaankaas tacriibkaas mawliidka saar suufiyu maxay dhaha mawliidku nabi jacayl bay naga tahay maxabaddii nabigaan ku xeldheeraynayna sidan wahaabiyada hunhunilayaysa hoos u hadlaysa kuma jirre bannaankaan keenaynaa nubaaliq fii tacdiimi الrasuul واxtiraamihi wa tawqiirihi idan waa kuwaasa waa ariiqatun fi اdiini mukhtaraca tudaahi ay tushaabih الشharciyaةa yuqsad bالsuluuki calayha almubaalagaةu fi الtacabud lilah ictisaamka mujaladka koobaad saddex boqol ko iyo toddobaatan ibnu rajab alxambali asagu wuxuu leeyahay wاlmuraadu biاlbidcati ma uxdita mima laa asla lahu fi الشhariica اlislaamiya yadul calayh وأma ma kana lahu asl fi الشharci yadul calayhi falaysa bibidcaةi شharca wain kana bidcaة lugaة jaamic اlculum wاlxikam baa lagu laaban karaa wuxuu leeyahay bidcada ma doonaysaa wax kastoo la soo darisiiyey oo dabakatuur ah oo diinta lagu soo daray daliil la-aan lahayn baa bidco la yidhaahdaa wixii daliil leh bidco la odhan mahayo xagga luqa ahaan bidcaha lagu magac dhabe ama alxaafid ibn xajar asagu wuxuu leeyahay watuطlaqu fi الsharci muqaabila sunna fatakunu madmuuma sharciga marka la marayo bidca haddaad maqasho sunnaday ka soo horjeedaa waana madmuumo fatxulbaariga mujaladka shanaad laba boqol konton iyo saddex sidaasay a'immadu caddeeyeen tartuushi haytami suyuuطi jamaaca min ahli اlcilm waxaynu leenahay marka soo koob albidca fi اddiin waxaa weeye waa ariiq cusub oo la jeexday allow dhawaashada looga jeedo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga iyo ijmaacu salafi saalixna aan dayn looga haynin khaasan walaa caaman sidaa darteed bay nusuusta in badan ka digtay bidacda iyo muxdathaadka bisifatin caama kitaabka ilaahay haddii la fiiriyo alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa lakum ilislaama diina idan diintu inay dhammaystiran tahay oo xajtulidaac la dhammaystiray nabi moxamedna siddeetan iyo dhowr maa kadib buu sii noolaa waa go'aan ilaahay soo dejiye wey diintu waa dhammaystiranta nin kastoo la yimaada mashruuc iyo nidaam waxaan leenahay muxuu yahay waa hawla adduunyada qaabkii lagu noolan lahaa soo dhowee waan baadhaynaa kitaabka ma khilaaf maya hala socdo wixii mucaamalaad ah ama caadaad ah waxaad dhihi man manacani waa kuu taalla yaa ii diiday wey lianna alasla fi almucaamalaat waalcaadaat wa alxillu waalibaaxa beec baad samaysay waa lagui ma banaano waxaa dhihi daliil soo socda oo maxaa jira asal inay bannaan tahay wey caadaa la sameeyey waxaa la yidhi ma bannaana waxan falkan ma bannaano waxaan leeyahy daliil keena maxaa yeele lianna alasla waa maxay inaad tidhaahdo man xaramanii ama man xarama dalika ama man manacani ama maa huwa almaanic laakiin shaygu hadduu cibaado yahay waxaa weeye daliil xujada la soo istaagi man amaranii wey yaa ku amray waa laba kala baab cibaadadu alaslu fiiha almanc wاtaxriim ninkii cibaadasa waxaan leenahay man amarag oo hadda yaa ii diiday kiryuf baan ku leenahay lanno cibaada lama yidhaahdo yaa ii diiday cibaado waxaa weeye yaa ku amray wey meesha la yidhaahday yaa ii diiday waa maxay waa mucaamalaadka iyo caadaadka iyo cuquudda bini aadamka iyo qaabka loo noolaado wey markii lagu keena daliil kuu diiday baad ka istaagi laakiin hawshu markay cibaado tahay waxaa weeye yaa ku amray yaa kuu baneeyey yaa ku amray labadaa qaacidood iskaaga qasmaan sida sufyaad wareeri odkobadir buu ku dhici markay iskaaga qasmi ayib haddaad mucaamalaad iyo caadaad joogto man manacanii soo istaag haddii cibaado la joogo waxaad leedahay man amaraka aw man amarani idan meel adoo gartale haddaad nin kale iska siiso musiibo wey idan labadaa baab baa dadkaas kaga qasaan qowluhu tacaala waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subla fatafaraqa bikum can sabiili ilaahay wuxuu leey waman adalu miman itabaca hawaahu huda min allah u fiirso si laga hadlaayo cibaada laga hadlahaya idan waxa aad raacaysay diin ka dhigan laabudda min huda min allah haddii la waayo baadida rabbi kugu xukumay yaa ka dhunsan baale oo ka khayr daran ninka hawadiisa ee naftiisa waxay doontay raacay bigayri huda min allah ina allaha laa yahdi اlqowma الظaalimiin falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnaة aw yusiibahum cadaab aliim qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii wain tuطiicuuhu tahtaduu wاtabicuuhu lacalakum tahtaduun hawshu waa kooban tahay wuxuu hadday cibaado tahay waxaan leenahay sheekhow soo soco yaa ku amray oo haddaba yaa ii diida waa inay kuu sheega keliya ufkooda idan warku waa iska kooban yahay labadaa baab iskaga kaa qasmi kitaabku hawsha waa qaadadhigay hawl iska cad wey aad caamma tahay iyo haddaad aalib tahay daad caalim tahayba ninkii cibaado sameeya waxaad iga tus kitaabka rabbiga sunna nabi maxamed yaa iidii haddii dhurbaxay indhaha caddee war meeshan meesha la dhihi jirta ma ahe waa meesha ahayd yaa ku amray yaa kuu diray yaa kuu jidaeyo ayib amaa sunnadu qur intuu caddeeyey iyaduna yay qeexday xadiidkii cibaad ibnu saariya ee haddee carruurta yararka ay taqaanay fi larbaciin waad garanaysaani waxaa ku jira fainahu man yacish minkum hee fasayara ikhtilaafan kaiira nabigu waa inuusa sheegayba haddaad dadka iga dambeeyo aniga markaa dhinto iskhilaaf badan iyo isku dhac iyo firqooyin iyo kala bood iyo kala socod baad arki doontaan nabigu maxaa badbaadada samato buxu waa maxay facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin caduu calayha bالnawaajid wa iyaakum maxalu shaahidku iska ilaaliyaale wamuxdathaat اlumuur arrimaha diinyadeed gadaal laga keenahayo faina kula muxdaثaةi bidca wa kula bidcaةi ضalaala xadiidkii صaxiixa cinda ahli الsunan xadiidka uu qaacidu ku siiyey shay kastoo diinta laga daba keenay diinna laga dhigan hayo inuu baadiyahu nabiga xukumay xadiidu jaabir oo asaguna qiimaha badnaa fii saxiixi muslim wagayri nabigu maalin kasta markuu khudbaynhayo halkaasuu la soo istaagi jiray khudbada hordhaceeda nabigu wuxuu dhihi jiray sal slam ama bacd markuu nabigu soo wado qur-aanka aayadihi faina khayra alxadiidi kitaab allah wa khayra alhadyi hadyu muxamadin wa shara alumuuri muxdathaatuha wa kula bidcatin dalaala fii riwaaya cinda annasa'i bni maajah wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula bidca wa kula dalaalatin fi nnaar hadalka noocaasa nabigu khudbooyinku ka dhihi jiray waa hadal caama ah oo ummadda loo jeedinhayo hadduu jiro wax laga soo reebahayo oo ah bidca xasana ama bidca maxmuuda ay jirto nabigu hadalka caamkaa ee nabigu maalin kasta uu la taagan yahay kuma noqnoqdeen labadan xadiid xadiidka hore cirbaad iyo kan jaabirba waxay kuu tilmaameen laba sumadood oo lagu garta bidcada midda kood waxaa weeye alixdaa alixdaaث wاlاkhtiraac marba shaygu hadduu yahay shay la soo darisiiyey oo la jeexday oo cusub bidca la odhanhaya laakiin ixdaadkii wuxuu odhan ka noqon karaa hawl cusub oo adduunyada arrimeeda lagu soo daray ama hawl cusub oo lagu soo daray arrimihii diinta haddaba xadiidu caaisha imanaya kuu kala reebahaya xadiidu caaisha muxuu yidhi man axdaa fii amrina amragan waa amru diinihi wa sharcihi wey wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina uma jacalnaaka calىa shariicati min almri ayb amarka la sheegay waa amru diin wey idan man axdaa fii dunyana ma aha waxaa weye man axdaa fii amrina haada waa lasii ishaaray weliba oo islaamkaiy diinta kusoo dara maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fawa rad ee marduud fi صaxiixayn fii riwaaya man camila camala laysa calayhi amruna fawa rad xadiidka marka kii labadii hore iyo kan isku qabo shay kastoo la soo darisiiyey diintana loo aaneeyey daliilla aan lahayn waa maxay waa bidco intaa waxaad ka fahmi ixdaadka waxaa la soo darisiiyey man axdaa kuu fasirtay iyo wa iyaakum wa muxdathaat اlumuur ayib in diinta lagu soo darhayo diinta loo tirina fii amrina haada laysa calayhi amruna labadaa qayd baa kutusahaya in arrinka diinta loo jeedo inuusan daliil lahaynna ma laysa calayhi amrun waad tusahay ama maa laysa minhu labadaa qayd idan alixdaaث shaygu shay la soo darisiiyo cusub waa inuu yahay oo dirsimo ah labo waa in diinta loo aaneeyo oo la yidhahdo waa cibaado waa shay diina waa la dhawaasho waa qurba la yidhahdo ayib haddaba marka waxaan leedaha baabuurta iyo kombyuutarrahan iyo waxyaabaa isku soo boodahaya ma bidca min xayu luqa bidca waa cusub yahay laakiin min xayu diin bidca ma aha ayib inuun daliil lahayna waa saddexdaas radi marka alixdaad nisbatu dalika ila اdiin cadam اdaliil ahaabit calى dalik saddexdaa shardi haddaad hesho waa ku kala ba hawli baa ku kala baxahay mukhtaracaadka iyo muxdadaka dunyawiga ah een diinta shuqul ku lahayn bidcano bidca la odhan maayo macaasida iyo munkaraadka iyo fawaaxishta dib ka timid ee nabigu u sanogay xilligiisa ma bidca mise bidca maa fi اdiin haye bidca ma aha dunuub xillig hore aan sii jirin baa casrigan la sameeyey min xayu diin bidca dhihi mayn maxaa yeelay horta waa muxda oo ixdaadki waa la helay laakiin meesha waxaa ka baxay diinta looma aanayn hayo waa munkar bannaan dadkii la sameeyey waa la yaabi kii sameeye waa la dhumanhaya xumaan weeye mar haddaan diinta loo tirin bidcawa ma ah daliil tusahaya inay diinta ka mid tahay maba jira had saddexdaa shardi baan bidcada diinta ka rabnaa waa inuu yahay wax cusub oo nabiga iyo saxaabadu aysan ogeyn xaggana diinta lagu xisaabinayo lagu darahayo xaggana aan daliil lahayn saddexdaa shardi shaygu markuu helo waa bidca fi diini madmuuma saddexdaa mid kamid hadii laga wa bidcaba ma aha adun baa la soo taagan oo wareersan mooye bidcaba ma aha min xayu diin an soo gaabin hadallahaa nabigu u yidhi ee kookooban ee qawaacidda ee jaamic kelimka lagu tariyey saxaabaduna waa sii xoojiyeen alkitaab wasunna wa fiqu saxaaba isku meel bay marahayaan ibnu cumar yaa la weydiiyey bidca ka warran baale wuxuu uhi kullu bidcatin dalaala wain ra'aaha annaasu xasana yani fiqu saxaaba u fiirso bidco kasta oo fidiin bu ujeedaa dalaalo iyo baadi lagu dhumi lagu hogay wey wain ra'aaha annaasu xasana soomaaliya habaa tiraa waa fiican tahay way quruxsan tahay bidca xasana weeye sheeko raqiisa wey kullu bidca waa dalaala wa in ra'aaha annaasu xasana ibnu nasr almarwasi baa xadiidkaa soo saaray fi kitaabi sunna lalakaa'i fi ictiqaadi ahli sunna ibnu bata fi libaana ibnu wadax fi lbidac bayhaqi fi lmadkhal bisanadin saxiixin waxaana aad u takhriijiyey ninka iskale silsilat alaahaari saxiixa raqamka boqol labaatan iyo kow saxaabigu muxuu idhi asagu qaacidada guud baasna dejiyey wuxuu idhi bidco kasta waa baadi waa lagu dhumi naar baan lagu mudan dadku habay yidhaahdeen way wanaagsan tahay way fiican tahay maxaan samaynay waan dikrinaynaaye ibn mascuudasna wuxuu leeyahay ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum kullu bidcatin dalaala dariiqii nebi maxamed iyo saxaabada qaada bidixii midig midna looga baydhin maxaa yeelay bidcana ayaan lala imanin maxaa waa laydinku filaaday maxaa ku wixaad rabbi ku caabudi lahayd waa lagu caddeeyey nebi maxamed baa sharxay loo soo diray inta caddeeyo wa anzalnaa ilayka dikra litubayin ayib nabigu xilkiisa waa gutay saxaabaduna waa maraati kaceen marka waddadii laydin jeexee qoraalkayd ku durduriyaa layidhi faqad kufiitum haddaad diiddaan soo maaha kullu bidcatin dalaala wakiic baa soo saaray fi zuhdi wa canhu axmed fi zuhd ibn nasr fi sunna abaraani fi lkabiir abu nucaym abu khaytham fi lcilm iyo kayrkoodba waana xadiid saxiixa weeye faqrada hore waa saxiix tan dambana waa xasanaw cumar bn khaaab amiiru lmuminiin aladii jacala allahu alxaqa cala lisaani wa low kaana bacdii nabiyun lakaana cumar ayib maa salaka cumaru fajan ilaa wasalaka shayaanu fajan aakhar ummadii hore muxadiiin baa ku jira in yakun fii ummatii fa cumaru idan almuxada almulham asagu wuxuu le asdaqu lqiili qiil llah yani asdaqu lqowli qowlullahi buu ujeedaa ilan qiilku waa iskamitaas qowlka lamida wey asdaqu lqiili qiil llah buu weedhiya hadal lagu hadla ka allah u khayr badan una run badan wa ina axsana alhadyi hadyu muxamed wa ina shara alumuuri muxdathaatuha alaa wa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar waa khudbada cumar wey asaguna ibn nasr almarwazi fi اsunna ibn cabdilbar fi ljaamic ibn wadax fi lbidac bisanadin saxiix mucaad ibnu jabal u imab hadda iyaakum wama btudica faina kula ma btudica dalaalah waxaa la jeexday cusube dabakatuurka iska ilaaliya muslimiinay maxaa yeelay shay kastoo bidcoo lala yimid baadi lagu dhumahaya wey idan mucaad ibnu jabal cumar ibnu khataab ibnu cumar ibnu mascuud saxaabadu halkaasay mareen wadaad sakaraad oo soomaaliyeed ama carbeed oo soo horceliya oo xiiqsan bidca madmuuma iyo bidca xasanaa jirta maad ka dhegaysanad nabi maxamed baa feermeeyey oo allah feermeeyey oo saxaabaa feermaysay idan famaadaa bacda alxaqi ila alaal ibnu cumar qaacidadiisana weligaa ku dheganow hadda way ku anfici kullu bidcatin dalaalah wa in ra'aaha annaasu xasana idan waxaad ku qoofashaa ood ku xoojisaa howlahaas ijmaaci ahlusunna waljamaca wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim ibnu kaiir markuu tafsiiraya muxuu yidhi وأma أهل الsuنaةi والجamاعة fayaquuluuna fii kuli ficli وaqowli lam yahbut can السلف الصاalح waxay odhanaya waa bidca waana dalaal لأnnahu low kaana khayra lasabaquuna ilayhi waa cagsiga qaacidaday gaaladow gaalo waxay idhahdeen hadduu qur-aanku xaq iyo wanaag yahay kuwan sakaraadka ee fuqarada ah nogomaysan hormareen ahlu sunna waljamaca waxay ku ijmaaceen shay kasta oo ficil iyo qowl iyo weer iyo diin ah oo samaynin waa bidcawo hadduu khayr yahay saxaabaa nooga hormari lahayd wey asaabiquuna alawaluun nimankii khayrka u baratami jiray ee naftooda u huri jiray ee fustu warabbi lkacba odhan jiraa wixii dayna kaaga horreeyey wadda diinado aysan qaadanna waa lagu cagaaghayaa ul naareed baa laga qaadahaya liannahum lam yatrukuu khaslata min khisaali alkhayri ilaa waqad baadaruu ilayha intaa markaad isku qabato waxaan leenahay hada alcumuum waa cumuum maxfuuda wey inay kullu bidcatin dalaala tahay waa caam aan la khasisi karin marnaba laa yadkhuluhu takhsiisu abadan shay kastoo bidca ah bidca fi diinina ah kulligii waa dalaalo shaafici ha la yimaado axmed ha la yimaado abu xaniifa ha la yimaado maalig ha la yimaado kullu bidca fi اdiini dalaalo wey wain ra'aaha الnaasu xasana hada alcumuum waa cumuum maxfuuda ya jamaca waa cumuuman lakhasiis cumuumka loo qaybiyaa makhsuus iyo maxfuud caamka aan waxba laga soo reebin ee qariirka ku jira intii gacanta la gashay aan wax laga soo bixinin yaa la yidhahdaa caam maxfuud ah idan haada alcaam ama cumuumku waa cumuum maxfuuda ah. wey maxaa yeelay qaacidaa jirto shaygu meel kastoo diinta uu kaga yimaado hadduu hal siyaaq ku yimaado takhsiis weligii ma gala waa qaacida kuliya qaacida min qawaacid ashariica ama kuliya min kuliyaati shariica ama masأla min masaa'il الdiin fii jamiici mawaaridiha min alkitaabi wasunati waijmac salaf hadday binamaطin wa siyaaqin waaxidin ku timaado waxaa wey waa nas qaطciga oon ta'wiil iyo takhsiis aqbalan wey sharcigu meel kastoo bidco uu ku sheego waa dalaalo ku qorhaya ilahay hadduu ka hadlo waa dalaalo rasuulku hadduu ka hadlo waa dalaalo saxaaba hadday ka hadlaan waa dalaalo idan marka niman dambe mutaakhiriina way qaybsantaa miyaan ka yeelaynaa abadan qaacidada noocaasa iska eel markaa shaacira la jebinaya jahmiyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa iyo uma istawaa cala alcarshi ey istawlaa bay yidhahdeen qawaacidday ku jebe waxaa ka mida ah, waxaa la yidhi lafdigu ama siiqadu ama kelimadu ama mas'aladu diinta hadday meelahay kaga soo noqnoqoto oo dhanba calaa siyaaqin waaxid ay ku timaaddo oo qaab kaloo qaab kale ka duwan aan lagu keenin wuxuu ku tusaaya waa nas laa yaqbalu ta'wiila walaa takhsiis qur-aanku meeshuu istawa taabtay istawa buu taaganya istowlaa asagoo laan ku daray ma hayn sidaa darteed bu ibnulqayim wuxuu uhi nuunu lyahuudi walaamu jahmiyin huma fii waxyi rabbi اlcarshi zaa'idataani wuxuu uhi nuunti yahuud wa xitatun baa lii udkhuluu baaba xita dhaha layidhi nuun bay ku dareen xindatun bay yidhahdeen ashaacira waxaa la wuri istawaa taagnaada ilaahay baa saro maray ekaaday sareeyey halkaa taagnaada maaa may istowla wey istowla laan bay ku dareen wuxuu hi marka nuunu lyahuudi walaamu jahmiyin humaa fii waxyi rabbi اlcarshi hee zaa'idataani nuunta iyo laamkaas yahuudiya shaacira la yimaadeen oo laba ziyaadow idan waxaan leenahay meel kastoo sharcigu bidca ku sheegay calaa siyaaqin wa namaطin waaxidin wa xukmin waaxidin waa maxay oo daala ah bidca haddii la sheego dalaala ku xukuma fi sharica alislaamiya meesha doontaa ku timaad hawshaa iska ilaali wadaad allow haddaba marka maqasho waxbaa la kala saaro mad bay noqotaa waa abaail iyo huraawo waa been waad khaldamayn haddii inaan taqliidinno ilaahay nama saarin subxaana wa tacaala shubahaadka asalkaa ku yimaada aan waxyar ka taabanno qolyaha yidhi bidcadu marna waxay noqotaa maxmuuda marna waxay noqotaa madmuuma waxay idhaahdeen cumar baaba yidhi nicmat albidcatu haadihi markuu arkay taraawiix jamaaca lagu tukanhayo ba waay intuu u bogay buu le bidca qiimo badan wey waxaan leenahay tacriifka horaadaan soo fahminba cumar hadalkiisu waa bidca lugawiya laa bidca sharciya maxaa yeelay cumar hadalkiisa waad garanaysa fi saxi bukhari waad fahmaysaa laba kun iyo toban buu ku jiraa waay waan ka niqaashi doonaa waxay kaloo yeedama xadiidka ammaansanna sunnatan xasana falahu ajruha waajru man camila biha bacda halkaas laga qaadanaya imaam shaaficina wuxuu hi albidcatu bidcataani bidcaة maxmuuda wa bidcaة madmuuma fama waafaqa الsunata fahuwa maxmuud wma khaalafa الsunata fahuwa madmuum xilyaة اlأwliya mujaladka sagaalaad boqol toban iyo saddex albaaciث calى inkaar اlbidaci wاlxawaadid sabxada labaatan iyo labaad ilaa labaatan iyo saddex qawaacid اlaxkaam cizi cabdisalaam mujaladka labaad boqol toddobaatan iyo labo qalaafi furuuqiisa mujaladka afraad laba boqol iyo labo iyo meelo badanba idan adiladaa dhowrka ah eh, cumar hadalkiisa xadiidka mansanna hadalka shaafici bay ku dul wareegaystaan waxaan leenahay horta salaad taraawiix buu cumar xukumay salaad taraawiix ma bidca mise bidcama horta hala sugo kadibna saxaabigu hadalkiisan iyo kii hore aan isku qabanno ina asdaqa alqiili qiilu اllah wa ina axsana alhadyi hadyu muxamed muxuu soo xukumay alaa wa ina kula bidcatin dalaal wa kula dalaalati fi اnnaar iyo nicmat lbidcatu haadihi isqabadsiya waa yahay annaga wahaabiya warkana waa iska cadyahay waxaan leenahay warka hore cumar ee xukunka saxiix wey kan dambana saxiix wey iskana hor iman mahayaa idan laakiin suufigu wuxuu dhihaa mubtadicu hadalka hore cumar waxaa weeyaan khada alaa wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalati fi baail minaka yaa cumar buu leeyahay ninka suufiga maxaa saxa hadalkan dambaa wanaagsan nicmat bidcatu haadii ilaa ninkii dan la muday ilmo waaye maogtahay meel buu u jiidanaya waxaan leeyahay horta qaacidadii ahayd bidco kasta waa dalaalo waa nas maxfuud ah aan ta'wiiliyo taqsiimna aqbali karin wey waana qaacida sugan wey amaa hadalka shaafic aan ku horay inu cumar iyo xadiidka inoo dambeeyaane in bidcada loo qeybay bidca madmuuma iyo bidca maxmuuda waa kalaam mukhtarac oo baatila min aslihi sidaa darteed shaaibi baa la yaaba hadalka bidcada ruux u qaybiya bidca maxmuuda iyo bidca madmuuma u qaybiyaay waxaa u horeeyey run ahaan ciz ibn cabdisalaam baa u horeeyey ardaygiisa qaraafi baa ka qaatay kadib baa intishaartay amaa isagu shaafici hadalkiisu baabkanba kama hadlahayaba bidcadii laba u qaybiy wuxuu uhi wuxuu sunnada waafaqa waa maxmuuda haddee wuxuu sunnada waafaqa bidcada ma aha susaa ma aha wixii sunada khilaafana waa madmuuma shaafici wuxuu u jeedaa albidca bidca caan buu ka hadlaaya wax kastoo nabiga ka dambeeyey laba kala jebi diinta wixii waafaqa sunna dheh wixii diinta khilaafana waxaa tidhahdaa bidcada xag u tur asagu marka wuxuu xukumhayaa kullu maa uxdita min bacdi nebi buu shaafici ka hadlaya inoo dambay shaafici wuxuu ihi marka eh, eh, taqsiimka shaaibi ina hada taqsiima amrun mukhtaracun laa yadulu calayhi daliilun sharciyu bal huwa fii nafsihi mutadaafic buur asagaabaa iska hor imanaya wuxuu waa bidco haddana haddana waa wanaagsan ismaba lahaba wuxuu waa bidco oo diintu khilaafsan yahay xaggana waa wanaagsan yahay ma iskeenaysaa abadan لأnna min xaqiiqaة الbidcة xaqiiqada bidcada asalkeeda wuxuu yahayba anlaa yadula calayha daliil sharciyu laa min nusuuص الsharci walaa min qawaacidihi id low kana hunaalika ma yadul calى wujuب aw nadb aw ibaxati lama kana ثma bidcaة walakana اlcamalu dakhila fi cumuumi الأعmaal alma'muur biha aw اlmukhayari fiiha faاljamcu bayna kwni tilka الأشhyaءi bidcan wa kwni اlأdilaةi tadul calى wujubiha aw nadbiha aw ibaxatiha jamcu bayna mutanaafiyayn borunti inaad tidhahdo waxan waa bidco xaggana waa wanaagsan yahay waba isdidayaabu bidcadu waxaynu isku ogayn waa shay gadaal laga keenay diintana loo aaneeyey daliilla uusan tusaynin baynu isku ogayn shaygu daliil tusahaya bidcada ma aha adaab iswareeriyey mooye ictisaamkaa loogu laabto mar labaad mujallada koobaad saddex boqol labaataniyo kow mar labaad waxaynu leenahay maa habata xusnuhu min xayu daliil الsharci falaysa bidcatan fayabqa alcumuumu maxfuudan wixii daliil sharciga ah uu tusay bidcaba ma aha idan maxaa yeelay xusniga shaygu inuu wanaagsan yahay xaggeen ka ogaanaa shayga inuu xun yahay waxaa laga ogaadaa diinteenna inuu wanaagsan yahay waxaa laga ogaadaa diinteenna shaygu haddii laga ogaadayna inuu wanaagsan yahay min diini rabbina subxaanahu wa tacaala bidcaba ma ahaade haddaad tirahdo shaygu inuu wanaagsan yahay inuu xun yahay fidiini ku xun yahay ama ku wanaagsan yahay caqligayga iyo aniga garaadka iyo ragnimadaan ka baadhahaya waad gaaloobiba lianna man istaxsana faqad sharaca waman sharaca faqad kafar ninka caqligiisa diin ka dijita horuu ka gaaloobay anaga soo marray sidii loo xukumay ragga xoogow dejiyey idan xusnu alaashyaai wa caqligu ha dareemo laakiin in diin laga dhigaayo sharcigaa iskale haddaba u soo deg marka salaatu taraawiix salaadu tarawix waad ogtihi laba goor buu nabigu tukaday xadiidkii fi saxiix bukhaari wagayrihi awalka ramadaan buu saddex habeen buu saxaabada tujiyey kadib nabigu farahu ka qaaday tobankii dambe marka la gala xadiidka abidar fi sunan haddana saddex habeen oo aan isku xigin buu tujiyey habeenkii u dambaysay bay intay isu sheegeen bay masjidka soo buuxiyeen nabigu waa u soo bixi waayey aroorti dambaa la dacwooday nabigu waa wada hadleen wuxuu nabi maxamed waa arkayay xalay waxaad samaynayseen laakiin waxaan ka baqay waxaygibaadagahaye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala u arka saad salaada u jeceshihiin shantii salaadood meel saarteen sunanka o dhan baad soo afxidheen tahaajud iyo taraawiix usoo dhigateenba ilahay inad idinku daran ka yahay oo taraawiixna la waajib laga dhigood kari weydaan nabigu raxiim bu aha subana sal ly slam idan laba goor buu nabigu tukaday وkiil في xadيiثi آخر إن الlaha farضa عalaykum صiyaama رamaضاan وasanantu lakum قiyaamة soonkaa inaad soontaa ilahay baa idinku waajib yeelay aniga nabi maxamedana waxaa idiin suneeyey oon idin jideeyey inaad salaada tukataan taraawiixda la tukada habeenkii biqowlihi wa ficlihi jamaacatan muslimiintoo tukanna waa ogaa waana qira nabigu sal slam iqraar iyo ficil iyo qowlbu intuu nabigu ku samay sl slm taraawiix idan haddaba say ku noqotay bidco waa yahay horta waa in laisqabatiya ma og sidaa darteed ayuu nabigu ilaa anii khashiitu an tufrada calaykum caaishaa la weydiiyey iyaduna waxay tihi in kaana rasuul la yadacu alcamala wa yuxibu an yacmala bihi khashyata an yacmala annaasu bihi fayufrada calayhim nabigu camal uu jecel yahay buu dayn jiray muxuuna u dayn wuxuu ka baqayaa muslimiintu intay sameeya in lagu waajibeeyo maxaa yeeley zamanu tashriic waxyigii baa degahaya naskhigiibaa socda naasikhi mansuuqi baa degaya diintii baa la kala bedelaya mararka qaarkood idan halis wey hawshu idan xadiidkan asaga ee qaabka u dhacay bay ibnu taymiya abu isxaaq ashaatibi kulligood waxay leeyihiin fafi hada alxadiidi ma yadulu calى kowniha sunatan faina qiyaamahu awala bihim daliilu calى sixati اlqiyami fi اlmasjidi jamacatan fii ramadana wاmtinacahu bacda dalika min alkhuruuji khashyaة اliftiraad la yadulu calى imtinacihi muطlaqan liأna zamanahu kana zamna waxyin watashriicin fayumkinu an yuuxa ilayhi ida camila bihi الnaasu بالإلزام فلما زالت علة التشhريع بmوت رsuل اللhi رجع الأمر إلى أصله وqad ثبت الجواaز فlا ناaسخa له idan soo ururi شhaygu waxaa la yihahdaa شhay kastoo nabigu uu ka tegay maعa قiyaam المqتضي وعadم الmاaنici tarkigiisu waa sun nabigu wuxuu u daayey inuu jamاacadaas sii wado muxuu u daayey wuxuu ka baqay in muslimiinta lagu waajibiyo nabigu baa geeriyooday waxyga waa go-ay wax dambo la waajib yeelaya mama jiraan susaa ma idan hawshani maan la soo baxayn bidcaad samayseen bidca maanaan samayn nabigaana kaga tegey tobanka horaan la tukanay oo tobankood dambaan la tukanay oo asagaa noo jiday qowl ahaan oo ficil uu noo sugay nabigu waagi dambe waa ka tegey annagu noo cabsaday cabsidiina waa zuushay waxaan leenahay taraawiixdu marka sidaas wey warkeedu iska kooban yahay haddii la isweydiin laha abubakar xilligiisii maxaa loo tukan waayey culammadu laba jawaab bay ka bixiyaan mid waxaa iska leh abubakar tartuusho wuxuu leeyahay abubakar xilligiisii wuxuu u arkahayey in aakhirka dambe muslimiintu ay tukadaan alqiyaam min aakhir اleyl oo muslimiintu la yimaadaan ayuu u arkay inay u khayr badanta saasuu u daayey abubakarna ballanbuuba ku qaaday nabi maxamed wuxuu ogaa inu xusba ka bedelinba nabigu wuxuu ogaa inuusan wax ka bedelin buu ballan ku qaadayba sidaa darteed xataa ijtihaad yar rasuulka muusa khilaaf abubakr intuu noolaa xataa fii khilaafati labadii sano iyo dhowrka bilow hal mas'ala nabigu kumuusa khilaafin baa le abubakr baabkiisu baab gooni u ahaa saasuu u daayey marka imaam waaxida inuu ku jamciyo oo awalu leyl ay tukadaan wuxuu ka doorbiday in aakhiru leylka iska tukadaan awsaacan furaadaa inay u tukadaan waana siduu nabigu ku ogaa saasuu u daayey tartuushi kitaabkiisa eh, inkaaru xawaadis walbidaca lagu laab safxadaas afartan iyo sideedaad wejka labaad waxaa weeyaan xilliga abubakar zamankiisii masaa'il waaweyn oo diinta ka mid ah ayuu ku howlanaa wuxuuna ku mashquulsanaa muqaatalatu ahli ridda marka masala farciya min alfarciyaat wakhtiba muusan helin lidayqi zamaanihi wa cahdiiba u daayay sidaa darteed ayuu taraawiix wax ka daran buusan oofininba oo ahayd nabigu markuu dhimay dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa u cali iyo kheyrkiiba ka qoreen maalmihii u dhimanaya kahor nabi maxamed wuxuu yihi laukhrijanna eh, alyahuuda waannasaara min jaziirat alcarab xadiid kale nasaara najraan yahuudda khaybar joogta ayaan ka saari jaziirat alcarab xataa laa adaca fiiha ilaa muslima jaziirada carbeed nabigu wuxuu yihi waa xaruntii iyo xuduntii islaamka weeye ruuxaan muslim ahayn ma degi karo waana ka saariba haddaan gaadho abubakr xilligiisa hawshaa muusan fulinin maxaa yeele waqti uma haynin cadowgu daakhiliga ahaa islaamka sheeganaya ridooy waa musiiba kuwii waqti o dhan ba ku dhameeyey xataa cumar baa ise u suurageeyay ilaa fii awaakhiri khilaafati dabayaaqadii khilaafadiisbu cumar saare kulligood ba ka saare ka dhameeyey hawlo badan oo noocaasa ayaa jiray idan waxaan leenahay in juhuudda iyo nasaare laga saaro jasiirat اlcarab waa bidca laakiin waa bidca min xayu e eh? alluha falka noocaa in yuhuud iyo nasaara laga la raro oo la tuuro xilligiina nabi weligeed ma dhicin laakiin nebigaa jideeyey siduu nabigu taraawiixda u jideeyey laakiin jamaaca waaxida khalfa imaamin waaxid ma dhicin fii cahdi maxad sal slam oo bihada bihada shakli ah dhowr habeen bay dhacday lakiin nebigu waa joojiyey waxaa lamidoo bica luqoyo la odhan karaa nabigu wuxuu qoray kitaab ku saabsan faraaid sadaqa sadaqada qaabka loo bixiyo xoolahay ka waajibto intay noqoto buu nabigu qoray asagoo doonay intuu qaybiyo inuu cumaasho u kala diro ayuu geeriyooday kitaabku waxaa qaaday oo dhambaalkii wareegtada qaybiyey abubakar idan waxaan leenahay in dhambaalkaa qaabka loo qaybiyo oo ku dhaqmaan cumaashii e, qolyihii sucaadda ahaa waa maxay waa bidcahee luqawiya wey laakiin ma aha bidca sharciya ma aha howlnocoosoo fara badan baa jira idan si kastaba noqotay uma taafaqat الصaxaabatu fii cahdi cumar taraawiixda in qaabkan loo tukado intaasaa kugu filan wاlummatu laa tajtamicu calى dalaala sidoo kale wuxuu abubakar iyo cumar sameeyaan bidcada ma ahaba facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin u soo noqon marka cumar muxuu bidca u yidhi wuxuu bidca u yidhi daahir alxaal qaabkan quruxsan masaajidkii baa nala loo sameeyey oo faynisa laga daaray hal imaam baa ummaddii loo ubay ibnu kacab baa la tuji iyo tamiima daari baa loo diyaariyey lama kala tukan karo isu keenay wuu jamciyey qaabka isku irhabaysan iyo wuxuu uhi waa bidca yani nabigu uusan ogeyn laakiin yar quruxsan waa runtii qaabkan habaysan nabigu ma ogeyn laakiin nabigaa jiday sal slam idan waa bidca min xayu اluga la min xayu اdiin sidaa darteed buu ibnu tabiila faama salaatu taraawiixi falaysat bidcaة fi الشhariica bal hiya sunة bqowli rasuuli الlahi wa ficlihi fi اljamacati walaa salaatuha jamacaة bidca bal hiya sunaة fi الشhariica wakana الnaasu yusaluunaha jamacaatin fi اlmasjidi calى cahdihim wayuqiruhum wayqaaruhu sunaة minh waama qowlu cumar nicmat اlbidcaةu haadihi waxaa weeyaan buu hi fahiya tasmiyaة lugawiya laa tasmiyaة sharciya waa runtii idan wax kasta oon hadda ku hor tusaale noociisan oo kale uusan dhicin bidcaad iska dhigi kartaa min xayu luga laakiin hadday daliil leedahay waxa weeyaan waa shay diin ah markaa bidca lama odhan karo ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay isaguna wa ama ma waqaca fi kalaami الsalafi min istixsaani bacضi اlbidaci fainama dalika fi اlbidaci اlugawiyati la sharciya famin dalika qowl cumara uu sii daaya isaguna mujaladka koobaad boqol labaatan iyo sagaal kadib wuxuu leeyahay fakulu man axdaa shayئa wanasabahu ilى اdiini walam yakun lahu aslu min الdiin yarjicu ilayhi fahuwa ضalaalaة wاdiinu minhu bari faama ma kana lahu aslu min الsharci yadulu calayhi falaysa bibidcati sharca wain kana bidcaة luqatan mujaladka labaad boqol labaatan iyo sideed qowl shaafici usoo laabo qowl shaafici waa khaariju can maxali الniزac waxaynu ka hadlaynay een lahayn bidca xasana weeye iyo bidca madmuuma weeye aynu isku haynay waa shayga muxdadka ah ee mansuub ila diin اlislaami walam yadulla calayhi daliil shaafici uma waxaad qabtaa shay muxdatoo mukhtaraca oo gadaal laga keenay diintana loo aaneeyey daliilla aan lahayn inuu yahay bidca xasana abadan waxaasha oo kalla asagaa kuu cadeeyo famaa waafaqa sunnata fahuwa maxmuud wamaa khaalafa sunnata fahuwa madmuum idan shaafici waxaad ka hadlaysaa albidca alugawiya alcaama taan annugu kamaana hadlayninba tay muslimiintu ka hadleen oo nabigu ka hadlay oo saxaaba ka hadasha allana ka hadlay baanu ka hadlaynaa taamaya taamaadan qaybinin hadalkiisanaa ku cadday amaa xadiidka ah man sanna sunnatan xasana xadiidka asaga ah ninka daliishadaaba su-aal la weydiinaya waxaan leenahay waxaan kitaabka rabbiga tusin sunnaduna aysan tusin saxaabana aysan ka hadlin oo adiga kula quman diinma noo aduu kulqmi oo kula qurucsan yahay hadduu yidhah haa uu gaaloobhay waa murtad waxaad caqligaada iyo niyadaada ka heshay oo kula quruxsanaaday haddii aad tiraada diintu ka mid yahay lam tadulla calayhi aayatu min kitaab اllah walaa xadiidu min sunati rasuuli اllah walaa qowlu min asxaabi rasuuli اllah iyo ijmacu salaf midna laguma hayo laakiin anayla quman tahay laakinahu hayla qumaadee diintu ka mid yahay kaafir biاllahi alcadiim baan leenahay maxay marka xadiidkuu faa'iideeyey man sunna man sanna sunnatan xasana eh, xadiidka muxuu ku faa'iideeyey daliishahadi may waxaan u jeedaa shay diintu ay tustay badala niqaash niqaashku waaba burayba xadiidku u daliisho waxaan diinta ku tusin daliilla aan loo haynin adigana kula qumanaaday oo diinta u tiirisay xadiidku ma ku tusayaa mise maya haddaad tiradaa halaka farta bilaahi alcadiim haddaad tiraado maya batla niqaash warkuu waa xidhaya wax kala kee warku waa iska kooban yaha moogta maxaa yeeley xadiidka haddaad tiraado wuxuu tusahayaa shay kastoo ummaddu ay u bagaan ama nala qumaa inuu diinta ka mid yahay xadiidkii kaleo dhan baa ku dhacaysa kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar min rasuulilah ila saxaaba iyo xadiidka isku kee isma diidahayaan annaga agtayadu waa laba daliiloo kala madax bannaan wey xadiidkan waxaan leenahay wuxuu ka hadlayey sadaqada ruuxa in lagu caraabiyo lagu booriyo ama lagu tirtisiiyo waxaa laga hadlaayo waa ixyaau sunan sababka ku yimid baana kuu cadday nabigu amin a jooga ayaa waxaa yimid niman ree mudar ah ama kulligoodba ree mudar ah oy baahi ka muuqato oo xufa oo kabala'aana ah, oo aradan baa yimid curaaca ah. go'yaal waaweyn oo busta ahaanana dhar ahaan u qaba dhexda ka duleliyeen seefo waaweynna jani qaarsan nabigu markuu arkay baahida ka muuqata nabig waa isba fatamacana wajhu rasuli lah sal slam salaadii baa la gaadhay bilaal baa aadaamay waa la aqimi waa la tugo umaddi baa isku timid nabigu waa istaagay wuu waaniyey ummaddii tasadaquu bu nabigu isku soo dardara waxaa la bixiyo tasadaqa rajulu min dirhamihi min dinaari min burihi min shaciirihi itaqu naara walow bishaqi tamr nabiga la gaadhay si u waday saxaabi ansaari intuu istaagaybu wuxuu keenay cantoobad ama laba saacaba bubuxiyo raashin oo aad u usoo ama xooguu sura qariirad buu keenay markii la arkay baa la wada yaacay nin kasta wuxu buu keenay in ummadda masaakiinta ama dadka tabaalaysan ama baahan wax lagu sadaqayso waa min diinina wa min diini rasul min sunnati اlmuslimiin soo maa ninka ummadda u horseeda waxaan leenahay sunna wuxuu wjeeyey xasana miskiin baa caawa ka istaaga masaajidka imaamka hadlo wuxuu ninka hadla caawiyo xoogo baad isar war imaamka war miskiinka caawiya wadaad baabooday boqol buu dhibay kun baad bixiseen waxaan leenahay man sunatan xasana <laughs> halkaasay maraysaa war waxa diinteenna mashruuc ku ah oo ilaahayna banneeyey rasuulkuna jideeyey ummadda ruuxii u horseeda dareensiiya ama ku caraabiya ama u hortacaal laga hadlaya laakiin wax adigu aad qalbigaada iyo afkaada iyo niyadaada ka heshay inaad ummadda diin ooga dhigtaay waa kufriga gaalnimow marka xadiidku wuxuu ka hadlayaa yaa sunan ixyaa sunan buu ka hadlaya taa waa middaas sidoo kale waxaa sunna sayi-a fii diinina wax sharcigeenna ku xaaraam ah ummadda ruuxu u bilaaba waxaan leenahay wuxuu jideeyey sunnatan sayi'a sharcigeenna wax ku bannaanoo ku wanaagsan ummadda ruuxu u horkac maxaan leenahay sunnatan xasanu la yimid wax xaaraana oon bannaanayn ninka ummadda u horseedana sunatan sayi'a soomaaliya dilkii iyo burburkii iyo dagaalka sokeeye ninkii ku bilaabay sunatan sayi'atan buu jiday bini aadamka isdilka waxaa u bilaabay wiilkii nebi aadam uu dhalay nabigu wuxuu yidhi laa tuqtalu nafsun dulma ilaa kaana cala bni aadam alأwali kiflu min damiha liannahu kaana أwala man sana اlqatla u dilku u horreeyey ee dhacee bani aadam la dilay ninkaasaa bilaabay naf kastoo dulmi lagu dilana qayb buu ka helaaya dhiiggii soomaaliya oo dulmiga lagu daalay ninkii bilaabay ee qabaa'ilka isku diray soomaali kastoo qabiil loo dilay iyo dulan loo dilay qayb buu ku leeyahay dastuurka u horreeyey oo soomaaliya loo dejiyo kufriga u horreysay ninka qoray u codeeyena dastuur kastoo kufriga oo soomaaliya dejisay qayb buu ku leeyahay nafsa shay gabarh kastooo soomaaliyeed oo muslimiin oo dulmi loo kufsaday ninka u horreeye bilaabee lagaga dayday ilaa yomina hada qayb buu ku leehay yacni waa saas shay kasto diinteenna ku bannaan oo ku wanaagsan ummadda ninka u horseedaaye mansanna sunatan xasan u galahaya shay xaaraana ama diin la'aana ummadda ruuxi u horseeda oo u bilaabo lagaga daydana sunata saya war xadiidku macnahaasu ka hadlaayaay meel bidca cusub oon sal lahayn ummadda u bilow xasana kuu noqon mayso bal waa saya minak yani xadiidku macnahaasu ka hadlaaya waxaad ku qoofashaa kullu bidcatin dalaala wa ra'aaha annaasu xasana ku qabo xasan albasri baa yaa la yidhi asagoo dhumanhaya xajaaj baa caydhsanhaye yaa la xasan uma maqashay xajaaj waa dhintay ilahay bay ku xamdi gacan u taagay markaasuu yidhi ilaahay waxaan kaa barya allaahumma amid sunnatahu allaahumma laa tuxyi sunnatahu buur sunnadii xumayd xajaaj ilaahu ha soo nolaynin buur maxay ahayd dulmi iyo sabku dima istibaaxat dima اlmuslimiin waxaasuu ka hadlay sunadii sayi'a iyada u lahaa xajaaj alla ha sunaynibu asagu waa dishay allahuma inaka qataltahu wuxuu dhi allahuma inaka qataltahu wa amithu faamit sunatahu allow xajaaj adaa dilay buu naftiisa xaggooda ka gooyey dhaqanka xumaa uu lahaana alla ummadda ka reebo waa runtii idan macnahaasay ka hadlaysaa xadiidku ka hadlaaya sidaa darteed cindanaa waxaan leenahay kullu bidcati dalaala wa kullu dalaalati fi nnaar waa caam maxfuud ah laa takhsiisa fiihi walaa ta'wiil axaadiidtuna iska hor iman mayso waxaa dembi kuugu filan in rasuulku uu leeyahay kullu bidcatin dalaala ood nebi maxamedow telefoonka si u yarkaadi maxaa jira bidca xasanaa jirta bal caqli xumada adugu eeg nabiga wuxuu leeyahay la socda muslimiinay kullu bidcatin dalaala waxaad tidhi maya wax yar baad ka tagtay hadalkaa u dhaayataan buu u baahan yahay in la kabuu u baahan yahay maxaa jira addoonka allo waxaa jira kullu bidcatin dalaala maya fiiha bidca xasana saxaabadu baa kulligood waxay leeyiin waa dalaala wain ra'aaha annaasu xasana waxaad tihi maya u kaarin saxaabad waa degdegaysaare weligiin baad la boodi jirteen xasanaa jirta yacni dembi intaa ka weyn annagu meel loo qada garan mayno idan nabigaanina dulan ka geli mayno iyo dembi saxaabadana baksin mayno axaadiitana isku dhufan mayne waa kala hagaynaa wayna kala socotaa idan wuxuule ibnu taymiya wuxuu leeyahay in xadiistaa la awilo ama la taksiisiyo waa min taxriifi اlkelimi can mawaadicihi wuxuu waana musaadama sariixa likitaab illahi wa sunnati rasuulih idan cumuumkaa lama salbin karo haddaad cumuumka khasisto baatil bu xadiis noqonaya min asli wuxuu faa'idayn ma jiraan haddaad tiraada bidcadu waxaa maraya alaxkaam اlhamsa fiiha bidca waajiba wa bidca manduuba wa bidca makruuha wa bidca maxaan ku dhahaaye isheeg muxarama iyo bidca maxay ahayd mubaaxa ibaaxa iyo taxriim iyo karaahe iyo nadbi baa marahay axkaamu alhamsa haddaad tirahdaa batal niqaashku maxaa meesha yeela maxaa yeelay shayga aad tiri waa xaaraan oomaadan daliishay inuu bidco yahay ee daliilkaa u daliishatay daliil kale u daliishatay baa marka khaas yaaba xukumay bidca waxma tarin shayga aa waa manduub daliilka kale manduubka ka dhigay baa xukumay shayga aa waa mubaax daliilka baneeyey baa xukumay shayga aa waa waxaa weye waa muxaram daliilka xarimay baa xarimay idan lafdu kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaala fi naar falam yufid shayan cindak waxaa muusa faa'idayn idan hawshaa ayadaa la ilaaliya khatar wey waxba yaysan ku noqonin idan hadalkii shaaficina halkaasu kugu gowracan yahay albidc alcaam luqawiyu ku saabsan yahay fi badl xadiidka ibn eh, cumar eh, nicmat albidca haadihina waa bidca luqawiya eh, man sana sunatan xasanana warkiisa waa caddaaday waxa looga jeedo idan xukmu lmawlid aan u gudbo aan soo khulaasay hadalka xukmu lmawlid waxay ila tahay afartii habeen waxaynu ka soo sheegnay baa ku filan wax badan oo buuqiya naadnaasha uma baahno iskiiba u dhintay midka asaga idan mawlidku inuu bidco yahay waa kelimatu itifaaqin bayna almuslimiin waa inaga soo marray taarikhdiis markayna ka soo warramayni mawlidku inuu bidco yahay nimanka baneeyeyna ma aysan diidin nimanka diidayna waaba sugeenba haddii idan inuu bidco yahay waa laysku waafaqay biitifaaqi almuslimiin muranku wuxuu ka taagan yahay ma bidca xasanaa mise waa bidca madmuumo dalaala dalaala wey xukunku waa iska kooban yahay inaysan bidca xasana jirina waa soo taqriin waxba kaga noqon mayno hawshu inay sidaa tahay jamaaca min ahli cilmi baa caddeeyey alimaam sheikhu islam eh, ibnu taymiya ashaatibi ibnu اlqayim fakahani ibn اlxaaj fi lmadkhl ibn naxaas shawkani sadiq xasanraan alimaam samsudiin cadin eh, alabadi saaxib cawn macbuud rashiid rida iyo wahaabiy oo dhanba inaad qoslaysaa waa garanhay almuhim wa kuwaasa warku waa iska kooban yahay waxaa ilaahay mahadiya ah in wahaabiye lagu bartay waxyaabaha bidaca inay la dagaalamaan wixii sunnaana ay soo daayaan waa shay wanaagsan wey idan moogta ilaahay subxaanahu wa tacaala adoonka kaa horjeeda ku haya eed isku dhacaysaa hadduu un meel bannaan fadhiisiiyo waa nicmo ilaahay wey alimaam cumaan addaarami markuu bishrilmarisi radinaya wuxuu wuxuu rabbi ugu kaalmeeyey waxaa ka mida ah buuri ninka bishrilmarisiya jahmiga in radinhayo waa jaahil buuri ummadda aan magac ku lahayn oo kaba meel intuu ii fadhiiso la daalaamay waa ilaahay waa nasrigii wey inta aanu hadlayna ama culamo soo hadlaysa ama wahaabiya taagnayd inay un difaacaan bidcana la dagaalamaan waa magac u yaalla ilaahay agtiisa in allahu tacala ummadduna ay ogtahay hal sunno oo nabi maxamed uu ka tagoon la dagaalana hadii lasoo helo xaali xumeyn baan bixinayna waana ka toobad keenayna laakiin waxaa nasiib darro ah maalinka lagu arkay ilaa yowmina haada inaan bidcun difaaca ilaa wadaad ayaa ka mid u annagu meesha waxaan u joognaa inaan sheekh cabdiqaadir difacno iyo munaaqabka iyo mawliidka ayib hawl iska kooban wey shataana bayna alcaskarayni faman yakun mutaxayiran falyandur ilfi'ataani yacni way kala baxaysaa baash halkaasay marayso sunniyiintu warkooda waa la yaqaana ahlulbidac weligoodba waa la yaqaana waxay faraha ku wataan hawl iska kooban wey idan mawlidku marka xukunkiisu waa xaaraan waa bidca ka dembi badan akbaru kabaa'irta ka weyta waxaan shirki iyo kufri aynoo ka dembi badan mawlid in la sameey ma jiro la zina wa qatlu الnafs wالsixr haddii la yidhaha kufri ma aha calaa madhabi bacd ahli اlcilm wax kastoon gaalnimo gaadhsiisanayn mawlidkaa ka dembi weyn idan dhigitaankiisu lama dhigi karo waa xaaraan waa bidco waa dalaalo waa kabaa'irtoo dhan buu ka wenya waxaan kufri ka ahay warkiisu waa iska kooban yahay haddaad tidhaahdo waa bidco laakina waa bidca xasana baطla niqaash waana soo marrayba warka asaga waa kooban yahay kul ma lam yasunahu rasuul الlah wla اstaxabahu rasuul الlah wla axadu min haؤulaaءi اladiina yqtadii bihim اlmuslimuun fii diinihim fainahu yakunu min albidac اlmunkaraati wla yaqulu axadu fii mili hada anahu bidcaة xasana majmuuc اfataawa mujaladka labaatan iyo toddobaad boqol konton iyo labo idan waa iska kooban tahay waxay og kulligood ku waafaqeen muslimiin o dhan inaan mawliidkan qaabkan hadda u dhaco ee loo sameeye loo dabaaldego nabigu uusan samaynin muttafaq inaysan saxaabo samaynin muttafaq inaan aima atbaacu taabiciin ataabiciin aysan samaynin muttafaq atbaacu taabiciin qarniga afraad inuusan ka horraynin waa kalima ijmac wey mawlid iyo dabaaldeg inuusan dhicin xilli qarniga koobaad kii labaad kii saddexaad waa kalima ijmaaciya wey marka badla niqaash ninka ku yidhahda anugu wuxuu nabi maxamed uusan ogeyn oon saxaabo ogeyn oon taabiciin ogeyn oo atbaacu taabiciin aysan ogeyn oo a'immada afarta aysan ogeyn anugu kuma jiro maxaad ku dhihi haddaad tiraado kuma jiro haddaad tiraado waa khaldanta adaa ku gaaloobahay ma wixii aan saxaabe iyo nabigii taabiciin diin ahayn baad ninka diin oga dhigta badala niqaash hawsha waa iska koobanta warku waa kooban yahay wixii saxaaba aan deeqay ha ku deeqo wixii taabiciin ku filan ha kugu filaado wixii rasuulku uu ku kaaftoomay ku kaaftoom waxaa kugu filan mawliid inuusan sal lahayn imaamu shaafici hal qowloo ku saabsan heli maysid leanna maba soo gaadhin a'ima alarbacaad khilaafteen waahaabihii bay naftu noogu keeneen war waaya ab arbacadii ka keena waa yahay imaamu shaafici oo mawliid ka hadlaya keena cala ra'si walcayn abu xaniifa bidaad axnaaf dambe oo munxarifiina kama hadlahaya anugu iyo shaafici dambe khuraafiyuuna xaarcona kama hadlayo waxaan ka hadlayaa imaamu shaafici maxamed ibnu idriis nucmaan ibnu haabit maalik ibnu anas abu cabdilah axmed xambal ashaybaani afartaa wadaad balqadkeeda hal qowl laa taxriiman walaa istixbaaban xataa hadal u dhow ka heli mayse maxaa jira maba soo gaadhaanba wakhayru saalifaati wakhayru alumuuri asaalifaatu cala alhuda wa sharu alumuuri almuxdathaatu albadaa'icu warku waa koobaya waxaa kugu fil mawlidka in laga tegey saxaabadu markay dheen taarikh muslimiintaan u dejinno xaggay ka bilaabeen taariikhda wax lagu xeebsaabsado sanadkee wey sanadkii labay tobnaad kii sideedaad kii tobnaad kii shanaad xaggay ka bilaabeen min hijrati muxamadin sal alay slam mawlidka maxay uga tageen yani ruuxa muslimka intaasaa ku filan ayib yowma albicta kamaysan bilaabin yowma alhijiray ka bilaabeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala maalmaha waaweyn buu magacaabaa maalinka nabiga rasuulka laga dhigay maalinka la diray laqad mana allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim u fiirsaa ilaahay wuxuu ummadda ku gallaysta mu'miniinta ah inuu rasuul u soo diray inuu abuuray lama dhihin inuu maalinkaa dhashay heli maysid waxaa maalinkii la diray rasuulka laga dhigay ama nabigaa la magacdhabahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaan leenahay hadduu ay mawlidku u yahay bidca xasana haadihi اxasana ma dhaaftay saxaabada xasanadan iyo barakadan iyo khayrkan saxaaba xaggay ka martay oo taabicin xaggay ka marin ma gefeen khayrkan khayrkay saxaaba gefta adugu aada heshay allah ku barakayo tusaa maaha ad waa warkooba khayrkay saxaaba geftay iyo taabiciin aduguna aad ku habsatay allah ku barakayo yacni musiibo wey waa musiibo yacni inaad aaminto in khayr saxaabadu garab maray oo gafeen oo taabiciin gafeen oo atbaacu taabiciin gafeen oo rasuulku gafe adun aad ku habsatay keliyaa dembi kugu fil adig shubhada labaaday keenaan waxay dhaheen yowma caashuuraa baa udayada mawlidka in la dhigo oo caashuuray maxaad ahayd nabi maxamed oo madiine yimid maalinka tobnaad ee bisha muxaramo la soomahayo ayuu nabigu yimid yuhuud baa soomaysa yuhuud baa la weydiiyey waxay dhaheen nabi muuse ayaa ilaahay maalinkan badbaadiyey fircoonna waa halaagay fa naxnu nasuumuhu shukran lilaahi in nabigaa uu rabbi badbaadiyey fircoonna halaaga cadowga ilaahay baanu ka mahadnaqaynaa waanu soomaynaa carab baana qabla alislaamba soomi jirtay kaana yowmu caashuuraa yowman tasuumu qurayshun fi ljaahiliya caaisha xadiidkeeda waad garanaysa nabigu wuxuu ihi annagaa muuse idinka mudan iyo ambiyadaa ilaahay gargaarkoodii nabigu waa soomay xadhi maadaama nabigu uu shukran ilaahay u soomay annaguna waan dabaaldegaynaa bogbacdaan la dhacayna bardooddan baan ku dhufanayna waxaan leenahay horta qaacido qabso aayad kasta iyo xadiid kasta daliil kastaoo kitaabkii sunnada ku sugan ninkii u daliishadaa qaabaysan saxaabada u daliishan iyo taabiciintu calaa bidcatin bay ku sugan yahay ay aaya min kitaab illah aw ay xadiid min sunati nabiy llaahi moxamed ninkii u daliishada camal iyo suuro iyo ficil aysan selafku u daliishanin bidcu dhex fadhiya asalkaa waxaa taqriiriyey الshaaطibi fi اlmuwaafaqaaت mujaladka saddexaad afartan iyo ko ilaa afartan iyo afar waxaa uga horeeyey ibn cabdilhaadi kitaabkiisa asaarm اlmunkir fi radd calى subki walaa yajuuزu إxdaaثu ta'wiili fi aayaةi أو في سنة لم يكن على أحد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر midda labaad waxaan leenahay saxaabadu iyo nebi maxamedba yowmu caashuraa way soomeen aduguna soon badala niqaash nabiga maku dayn haa noo soon anuu soon ma rabe shahbaan rabaata iyo hilib iyo wax la dhacay hadda ma hawl kale wey hadda hawshaas anuu soomi mahaye maalinkaas hilbaans la dhacayo midida iyo waxaas dhaafayo cadkaas dhaafayo waa mashruuc kale nabiga ha u tirina nabiga hawsha ha u tirin nabigu yowmu caashura wuu soomay adigu soon yowmu caashura iqtidaaan binabiyika haddaad diida sooma warkaada waa cadyahay middaa waa mid wey midda labaad waxaan leenahay yowmu lmawlid maalin weyn miya haawaa maalin weyn wey so in la weyneeyey xilligii nabi maxamed ma habooneen haway haboonay maxaa diiday in la weyneeyo wax diiday ma jirin haddaba nabi muxuu oga tegey mooy idan kullu maa tarakuu rasuulu اllah والصaxaabة maca qiyaami الmuqtadي wa cadami اlmaanici fatarkuhu sunna idan atarku sunna qaacidada shaafici uu qariri jira wey nebi maxamed iyo saxaabadu waxay ka tageen ayadoo uusan jirin wax u diiday xaggana uu jiray sabab keenaya in la sameeyo haddaba hadday intuba ka tageen tegitaankiisu waa sunno haddii maalinka mawliidka uu muday in la weyneeyo uu mudnaa saxaabadu iyo nabi maxamedna ay joogeen in la weyneeyo wax u diidayna uusan jirinoo maanica maxay oga tageen mooy waxay oga tageen waxay oga tageen in laga tagaa sunna wey waxay oga tageen buu qabaa ka taga adugoor waa saas war iska kooban wey waxaan leenahay in looga qiyaas qaato yowma caashura mawlid la ilxaqiyo waxaa ka habboon ciidda in ciid la waafajiyo yowmmawlid mawlid ciid baad ka dhigateen nabigu wuxuu yahay allahuma laa tajcal qabrii ciidan laa tatakhidu qabrii ciidan idan nabiga qabrigiisa in lagu noqnoqdoo la tago oo lagu bato waa ciid makaani ah maalinkuu dhashay in la weynayana waa ciid zamaani ah labada ciidood in las waafajiyaa ka fiican تkriiجكم يوم المwلد عalى يوم cاشhuراء waxaa ka fiican تkriiجuna يوم المwلد عalى العيid الmakاni في qبri sل ل sلم baa ka fiican waxaa kaloo ka wanaagsan in lagu dhajiyo laa تطرونi كama أطرت النasاaرى في عيiسى بن maryم إنma أna cabd اللahi وrasuuل muslimiin ayaan lagu xadgudbin oon lagu xeeldheeraanin sida ay nasaaro ogu xadgudubtay nebigii ilaahay ciise ahaa anugu addoonkii ilahay baan rasuulkiisi nasaaro maxay ku xadgudbeen nabi ciise oo maxay sameeyeen maalinkuu dhashay ay ciid iyo dabaalde ka dhigteen suufiyana nebigu maalinkuu dhashay dabaalde ka dhigteen isku dheji marka faylka xaree marka faylka intaad isku dhejiso xare wa xare faylka waa ku daaya yani waxba iska kooban weeye sheekh yani iswareerintu ma badne waa hor iska kooban waa soo kakoobaynaa insha allahu tacaala marka labadaa qiyaas iyo in hulugu huluga ilxaaqiyo ciidna cid lagu dhajiyo iyo in ictifaal iyo dabaaldeg iyo dig iyo dam yowmu caashuura lala aado idinkaa idin weydiiya ka haboon tana haboon sheekh haddii la insaafahayo oo la garamahayo ka soo gudub waxaan leenahay mabna alcibaadaat cibaadadu waxay ku taagan tahay cala alitibaaci washarc laa cala alhawaa waalra'yi waalistixsaan shuba saddexaad waxay dhaheen nebi maxamed maalinku dhashay yom litniin ahayd buu soomi jiray markii la weydiiyey nebi maxamed isniinta soomtahay waa sidee daaka yowma welidtu fiihi wa yowma bucidtu ow unzila calaya fiihi waxaan leenahay horta xadiidkan ku dara qayb kale wa yowma tucradu alacmaalu cala allah ku dara may hilbahaan rabnaa hadday kala tagtaan leenahay hilbaha doonaysa soo ma cadiinta in in halkaa laisla dhaco marka baabkaa baab gooni ah wey nebi maxamed waa soomay saxaabaduna waa soomeen isinta hala soomo wahaabiyaduna waa soomaan weli waxaan filaya intay wahaabiye isniin soonto inaysan suufiye soomi mar umalaya soo war kooban maa taa waa mid midda labaad waxaan leenahay in sawmu yowm اlاثniin loo deliishado yowm mawlid loo deliishaday waa istidlaal lam yaqul bihi salaf huwa bidca qaacidadii ibn cabdilhaadi ee soo qarinaya shaadibi meelo badan adilna u keena ku xidh midda saddex ee afraad arbaabu lmawlid qolyaha mawlidka dhiga waxaybay leeyihiin maalinka isniinta ah hadduu ku aado maalinka layo tobnaad ee bisha mawliid in la somay waa karaahab u fiirso si loo kala tegi doono labiyo tobanka bisha mawliid maalin isniina hadduu ku aado in la somay waa ma bannaano waa karaahay leeyihin maxaa yeele waa ciid wa sawmu fi lacyaadi waa manhiyun canhu nabigu muxuu yihi hala sooma isniin waxay dha waa isniin lama soomi karo goorma markay ku hagaagto labaiyo tobanka bisha mawlid ciid wey nabigu idinku samayna kala tegi waa kala tagteen wahaabiyi way soomi fawaafaqat الnabiy ama labaiyo toban ha ku aado ama sagaal ha ku aado ama bilu dambays ha noqdo soom bay kula kufaayaan fawaafaqu الnabiy waصaxaaba idinku waxaa tirahdeen lama soomi karo xilligaa asaga waxaan anagu samaysana ee kitaabka loo yaqaano mawaahib اljaliil اxaطaa mujaladka labaad afar boqol iyo shan buu ku qoran yahay waxaa kaloo soo guri adirdiiri xaashiyatahu calى sharxi sagiir mujaladka koobaad شhan boqol toban iyo sideed xaashiyatu saawi calى sharxi sagiir mujaladka labaad laba boqol soddon iyo labo wa hada nasun fii mukhaalafati الnabi sal slm idan mawlidku waa ciid ciidna lama soomi kala tagtaba sidoo kale nebi maxamed maalinku u dhashay muxuu u soomi waayey maalinku nabigu dhashay waxaa weeye maalan maalin kasta bishii mawliyada u dhashay labayo tobankeed inuu maalin kastaba soomo haddii nabigu maalinku dhashay uu soomahayo oo taariikhaan u soomahayo bisha mawlid labayo tobankeed u fiirsan lahaa ama jamcaha ha noqoto ama talaada ha ku aado ama arbaca ha ku aado ama khamiis ama sabti ama cab ama isniin ilaa iyagu waxay toogtaan labayo tobankeed toogtaan soo ama sagaalka ama sideeday toogtaan kolba cala ikhtilaafi اlaqwaal idaa iyagu waxay fiirsanayaan maalinka labiyo tobnaad ee bisha mawlid nabiguna muxuu fiirsan hayey isniinta ama kowda bisha ha noqoto hee ama shanta ha noqoto ama labaatanka ama soddonka bisha ha noqoto ama labaatan iyo kowda way kala tageen nabi maxamed iyago soo maaha waa mid midda labaadi nabigu waa sona iyaguna hilbay isla dhacaaniya caaniya cadiin laba kala baab wey isku baab ma hawshu waa idiin sheegeen malafkoodii iyo malafka nasaara intaad isku dartaan hala xareeyo sidii rasbulka maraykan loo xareeyo baabkaa baab iska kooban wey waxba ku dul noqon mayno khusuusiyadii khaaska ayday ahayd ku saabsanayd in isniintu haddana ay tahay maalin acmaasha la kor qaado oo ilahay loogeya khamiista iyo isniintana waa inagii soo maray idan cilalkii bannaa ee ku kulma yowma اlitniin in nabigu dhashay waxyga la soo dejiyey camalka la korya kulli waa ka tageen warka soo gaab waxaan leeyahay war niman yahu wixii nabiga ku fillaaday oo saxaabada deeqay oo taabiciin deeqay oo ummadda qarniga saddexaad iyo labaad iyo koobaadba deeqmaydin deeqamiso waa maya nama deeqo gaalnimo weeye waana deeqaa waa sunno soo war kooban ma wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh idan shubha afraad oo iska kooban oo iska dhebiirhadee nin ninuu maxaa leeya daad qaaday xumba cuskay walgariiqu yatacallaq bikulli cuud carabtuna saasay tiraahdaa ninka biyo ay qaadeen wax kastuu ku dhagahayaa idan waxay yidhahdeen in mawlidka la dhibay waxaa tusahaya yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum وشفاء لma في صدور وهdى ورحمة للمؤمiن قل بفضل الله وبرحمته فبذلika فليفرحوا huوa khayر مima يجمعوuن waa maxay aayaddu waxay tusaysaa in la farxo addi ha la farxo bes waa dhamaatay waan farxsan anaguba badla niqaash war hala badboodo keena oo hala dabaadaga keena ciid baa laga hadlay faraxu waa shay qalbi ah annagu waa faraxsannahay oo ummad oo dhan baa ku faraxsan rasuulka ilahi inuu abuuray diintan ala soo diray hawshaana laga hadlaayaa marka geel loo haystay goray oo haysta haystaa buu ihi iyo dabaaldag ixtifaal baan ka hadlaynaya dig iyo damlayne hala farx kamayna hadlay middaa waa mid midda labaad bifadli illaahi wa biraxmati saxaaba maxay ku fasireen ibnu jariir asagu wuxu uhi horta intaana saxaababa gaadhin alislaam waalqur'aan wey bifadli illaahi waa islaamka waraxmatiina wuxu uhi waa qur-aanka waa runtiiyo yaa ayuha الnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum baa layidhi qur-aan baa laga hadlayay wa shifaaء lima fi الsuduur waa qur-aan wa raxmaة lilmu'miniin waa qur-aan baa laga hadlaya haddii a lagu kari waayo qur-aankaaba caddeeyeyba suuratu yunus ka tago israa tag wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatu lilmu'miniin shifaha halka lagu sheegay yunis iyo raxmadda iyo shifaha lagu sheegay israa isku mid wey suuratu fusilat tag qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa war hawshu hawl qur'aan islaam baa laga hadlahayaa mawliya diigii dabnay hawshu meesha mataaliya dabaaldeg haddii lagu kari waayo ibnu cabaas iyo abu saciid waxay leeyihiin raxmadu huwa alqur'aan wاlfadl huwa alislaam wakadalika alqurطubi wabnu kaiir aayadaha qur-aankana waa tuseen idan istidlaalka ay u deliishatay aayaddan howlahan digi damlayntana waa istidlaal baaطil lam yastadila bihi salaf id low kaana khayra la sabaquuna ilay sidoo kale waxaan leeay ifraxuu walaa taxtafiluu ha la farxo laakiin yaan la dabaaldegi oon la bodboodin waa iska midda kale ubay ibnu kacab maalin waxaa la weydiiyey wuxuu ka hadlay markii suurata lam yakun la dejiyey baa ilaahay wuxuu nabi maxamedow ubay lam yakun ku akri ku dareeri waa loo yeedhay wuxuu yihi nabi maxamed haddaan ahay waxaa la faray inaan lam yakun kugu akriyo nabigow ilaahay ma i magacaayo mise ila damcay ilahay baa ku magac dhabay ubay ibnu kacab ha lagu akriya suurata lam yakun suurat wuu ooye wuu ilmeeyey aduba kii lagu akriyey hobal baa lagaga daaweynaya hadda kor dhacday ayib waa dambay taabiciin weydiiye ubayo maalinkii nabigu uu ku yidhi lam yakun baan kugu akrinhaya ee soo fadhiiso ma farxay mise madaa farin baa l seebaan u farxaynin buu hi waqad qaala allahu fii kitaabihi qul bifadli illaahi wabiraxmatii fabidalika falyafraxuu waa farx iska caab shay kastoo khayra kuusoo kordha inaad ku farxdaay waa min islaamika wadiinika wey nabigu wuxuu le idaa saaadka sayi'atu wasaratka xasanatuka fa faanta mumin haddii shayga xumahe dembiga kaa dhaca aad ka naxdo wanaaggaad samaysana aad ku faraxo mumin baa tahay war inaan ku faraxna wanaagga annaga iyo wanaagga islaamka diintaannaday ka mid tahay laakiin inagu dhaantadaan ka hadlaynaa iyo ciidda nasaaraan ka hadlaynaa iyo ixtifaalka dabaaldegaan ka hadlaynaa iyo damaashaadkaan ka hadlaynaa iyo durdurinta sida geel caaran oo malka ka dhaca ayaan ka hadlaynaa mashruucan meel ka keena mashruucan baa la rabaa meelaysan lahayn baasha ku dhejina kalabax kitaabka qabay baalka keena wareega caddaysi wey waxaan leenahay intaa ka soo tago kayfiyat اlfaraxi bimawlidihi nabiga xadiday nabigo goormaad olatay isniin baan dhasho mau dabaaldegnaa haa sayna ugu dabaaldanaa sooma bu nabig sal slam soo kooban maa hala soomo maya maya maya soom looma ji waxaa weeyaan dan baan leeya maxay dhihi jireen dameeraa iyo raran wey almuhim waa ninka dan meel kala loo socda nabigu maalinku dhashay si loogu dabaaldegaa asagaa ummad u caday hala soomo shukran lilaahi rabbi alcaalamiin soomkii waan diidna hawl kalaan la imanayna haddii nabiga kala tagtay annaguna intaasaa noogu filan aan ku istaagaynaa idan mar hadduu nabigu kayfiyada caddeeyey waa dhammatay salluu kamaa ra'aytumni usalli wey ixtafiluu bimawlidii kama xtafaltu bay taagantah oo see aa nabi waan soomay hala soom wadala ka anuu meel loo socda garan maayo waxay yidhahdeen haddana hawl kalea jirta oo maxay tahay abulahab yaa maalinkuu nabigu dhashay suwayba addoonoo isagoo lahaabaa ugu soo bishaaraysay waxay tidhi cabdullaahi wiil baa u dhashay alaana soo nuujiyey fa anti xoratan liwajhi illahi alkariim buu ku dhuftay abulahab baa dhintay isagoo gaala waagii dambe ayaa qolyo riyoodeen qureeshado qaraabadiisa abulahab oo adiga rabbigaa maxaa idin kala gaadhay si fiican baa lii cadaabo laakiin ma nasto mana neebsado maalinka isniinta ayaa fartaa wax laego biyaha afka laga saaraabu waxaan intaa biyaha ku helaa hee farax aan ku farxay nebi maxamed dhalashadiisa xaggana aan xodeeyo tubayba idan hadduuba abulahab janno ku helay annagu ha boodanaaba waa duulayna <laughs> waxaan leeha horta qisada bukhaari baa sheegay fii kitaabihi fii qowlihi wa ummahaatikum alaati ardacnakum iyo qowluhu yaxrum min aradaaci hal baabkaasu ku sheegay waana mursal waa ahar mursala min curwa curwana qisadan ma soo gaadhin walaa adraka umana dhowaanin wاlmursalu cinda jumhuuri اlmuxadiثiin bacda الshaafici ضaciif muqadimada muslim ka akriya adaa ogaan doone inta haddii laga tago oo leeda waa mawsuulo waa roon yahay waxaa leedaha waa ru'yaةu manaamin kaafir mulxidin laduudin caduwin khasiim ma abulahab baan diin ka qadanaysaa kala tagna anag marka waa kala dhaqaaqna ninka abulahab hadda diin u daba fadhiya asagay u taallaa ina lilah ina raajicuun ru'yatu manaa oo weliba min kaafirin kadaab mulxid ah nebi maxameda ninka ugu dara ah haddaad diin u daba fadhiisatay hadda ku taalla qushiga midda saddexaadi khabarku curwo waxaa ku sugan in abaal lahab uu huwaybo xoreeyey qabla اlwilaada wa qabla اridaac idinkuna waxaad leedihiin fuwaybe abulahab wuxuu u xoreeyey inay ugu bishaaraysay bishaaraysay dhalashadii nabiga aarkana waxaa ku sugan nabigoon dhalanin xaggana aan la nuujinin in abulahab uu xoreeyeyba fuwaybe iskay xor u ahayd baطla niqaash mar labaad ayib ibnu jazri warkaa sheegan waana baail waxaaba ka daranba ahlu siyar wاlmuxadiثiin ibn cabdilbar ibn اljawsi ninka loo yaqaano maxamed bnu sacad saaxibu طabaqaat kulli waxay sugeen in abulahabba uusan huwaybo xorayninba oo xataa khadiijo iyo nebi maxamed oo isqaboo degan ay dhaheen gabadha anagii nuujisay xoolo qaado xore uu diiday nabigu markuu hijrooday ee madiine aaday kadib buu xoreeyey ayaduna waxay dhimatay sanadkii toddobaad hijrada baطla niqaash laa taariikh walaa caql walaa daliil hawsha ayada sidaa darteed kuma sugnaanin biariiqin صaxiix laa aharan mawquufan walaa mawsuulan in uu ku farxay abulahab nabiga kuma farxin hal daliil kuma sugna inuu ku farxayba cadowla wudu ahaa kuma farxin inuu suwaybo xoreeyey xilligaas faraxan birasuuli lahina ma sugno inuu xataa xoreeyey nabi maxamedba maka joogana ma sugno waxaan kaloon sugnayn in cadaab laga khafiifiyeyna ma sugno weligii baan laga khafiifiyn midka asaga warku waa iska kooban yahay warka waa baail gaal daba fadhiisa warku waa iska kooban yahay aynu soo khatim maxaa kugu filan waxaan leenahay su-aalo weydiin qolyaha suufiyada waxaad tihahdaa alاxtifaal bimawlid الnabiy ma cibaada mise maya waa su-aal kooban hadduu yidhahdo waa cibaado waxaan leenahay khayr weeye ma cibaad ahaa nabigu ma sameeyey mise maya iyo saxaabadu way sameeyaan waa kidbi iftiraa asagaa waa ku odhan waxaa bilaabay almelik almudafar qarnigii toddobaad buu la fadhiyaa iyo qarnigii lixaad asagaaba la fadhiyaba annagaabaa kii afraad buu bilowda dib u dhigaynaba marka cibaado aan nabigu samaynin seed ugu dhiirita adugu magaal baata mise waa muslim hadda warku waa iska kooban yahay waxaad marka tidhahdaa ma cibaada ahaa nabigu cibaadadan ma ogaaday mise am jahilaha cibaadada cibaadada nabigu ogaa ma ahayd mise maya hadduu yidhaahdo nabigu waa ogaa waxaad tidhahdaa nabigu ummadda ma u sheego ma gaadhsiin mise maya ma gaadhsiinin hadduu yidhaahdo risaaladiibuu khaa'imo weeye waa kufri bidaati waa ninka gaal wey hadduu nabigu waa oga wuuna ku dhaqmo ummaddana waa gaadhsiiye waa kidbi ibtidaac rasul waa kufri kale wey laba darami un dooro wey labadaa marnaba marnaba gefi maysid idan nabigu wuxuu la tagay maa min shayin yuqaribukum ila allahi ilaa waqad amartukum bihi shay kasta oo alla idiin dhoweyn muslimiinay kama tegin waa idiin sheegay wax kastoo rabbi ugu dhowaanaysa waa idin caddeeyey alyowma akbartuna ku qabo xadiidka abudari abudardana ku qabo isku keen hadduu yahay cibaadada nabigu waa ka jaahil noqday madiinuu nabigu ka jaahil noqdo uu baratay war cad weeye nabigu waa ogaa ummaddana ma gaarsin waa ka qariyay gaalnimo kale weeye marka meel u dhaqaaq jidha kaa baxo soo deg afarta imaam ka keen afarta imaam lagama hayee laakiin wadaadihii shaaficiyada dambe iyo axnaaftii dambe iyo maalikiyada dambe kuwa warkood iga daa war afti imaam awey maysan ogeyn waxaysan ogeyn maxaad din oga dhigata waa marka adoo muqalida lagu xisaabtama waxaan leenahay nimayahow mawliid warkiisu waa cadiya khulaasadu waxaa weeye mawliid waxaa laga soo qaatay gaalo faraacinaya griig baa bilaabay griigiyo faraacinana nasaara ka soo qaadatay nasaarana oo cubaydiyiin iyo baatiniin gaalaha ka soo qaadatay gaalana suufiyaha ka dhaxashay halkaasuu baabkiisu galaa islaam shuqul kuma laha waxaan loo xagxagahayana adilla maaha allah laga cabsado muranka iyo jaqjadan hala daayo wixii khayran sheegay ilaha idinku afo wixii shar ah inan sheegay allah idin garan bay allah ii dhaafo hada wabilahi towfiiq as'iladan wixii mawlid ku saabsan soo daa wixii kalena bannaanka geeg akhri hadda waayahay ninka raashinka bismi illah raashinka mawliidka loo sameeyo ama hilba ha noqdo iyo gowrac ama raashin la diray ha noqdo lama cuni karo waa xaaraan maxaa yeelay waa raashin loo qabtay litacdiimi bidcatin bidco weyneynteed iyo bumbuuninteed iyo suuqgelinteed raashin loo sameeye weeye wasaaishuna xukmulmaqaasid bay qaadataa raashinku waa wasiila iyo farac litacdiim iyo litawqiir walixtiraam weeye faracaas wuxuu raacayaa bidcadii mawliidka ahayd ayadiibaa bidcaha maqsadka xukunku qaatay qaadan ruux muslim inuu cuno ma banaano waa karaha calaa aqali taqdiir laakiin aniga ladaya xaaraan wey maxaa yeelay nabigu sal ly slam fi sunan wuxuu xarimay labada ruuxee muslimiinta ah ee ku tartamay anaa kaa deeqsan anaa kaa deeqsisan raashooyinkooda nabiga lama cuno karo waa xaaraanbo nin baa anu deeqsima anaa kaa deeqsan mid kalaa yidhi labaatan geelu ninkaa dhuunnabay kana soddon buu ku dhuftay raashinkii baa la kariyey bismi llahi raxman raxiim baa lagu gowracay nabiga haddi doona lagu salleeyey qiblada loo sii jeediyey sheekh garweyn baa gowrac nabigu waa xaaraam lama cuni karo nahaa can طacaami اlmutabaariyiin ama bidcaة اlmawlid xoolihii loo gowracay lagu xurmaynhaye lagu weeye inay xaaraan weeye lama cuni karo ninka cunaa ladaya bakti buu cunay wabilahi towfiiq maraysa ifahey nebiga calayh salaatu wasalaam suufiyadu waxay leedahay buu yidhi wuxuu nebigu uga tegay ixtifaalka wuu tawaaduc uga tegay saxaabaduna way mashquulshanaayeen marka intii kadibjihaada intii ka dambaysa haddii la sameeyo sookayma bismi illaah eh, culamadu waxay leeyihiin nabigu bidcat lmawlid wuxuu uga tegay tawaaducan waxay yidhahdeen waa itihaam birasuuli sal ly slam shay xaq ah oo diin ah miye waxaa looga tagaa tawaaduc abadan nabigu wuxuu oga tegay ummaddu iyaysan ka dilin diinta wuu sheegay waxyaaba badan buu sheegay nabigu inuu daayay ummadda darteed u daayay tan nabigu hadday diintooy cibaado tahay muslimiinay hadda anu intaan noolahay waan ka yadha xishoonhayahay markaan dhinta sameey muxuu odhan waa taayib ma odhanin midda kale waa kidbi iftiraac nabigu waa sameeyeyba maalinkuu dhashay nabigu wuu weyneeyey wuxuuna ku weyneeyey hee soon buu ku weyneeyey kama tegin ummaduna waa kaga dayatay saxaabadu hadday kulligood mashquulsanaayeen iyo nabigu adugu maxaa firaaq agad ka heshay waxay ku mashquuleen baa ku mashquulsha war iska koware ma ogtahay <laughs> waa sheeko rakis waxaa sagaashan wadadiisa arrinkani nebigu wuxuu yidhi cala salaatu wasalaam ana sayid waladi aadam miyaanay taasi noqonaynin yani mawlid noqo daliil noqonay waxay la tahay waxyaabaha noocaas inaad iska daysa oo soo gudbinin oo asilada kale ka muhiimsan la keeno nabigu sal ly slam inuu eh, aadam caruurtiisa u khayr badan yahay waa masala eh, culummadu ay u badan yihiin khilaaf baana ka taagan nabigu ma afdal khalaa'iq ba ma afdal bashar ba ilaa toddoba qowl baa ku jirta alimaam aibn eh, abilciz alxanafi yaa fii sharxi daxawiya kaga hadlaya meelo badanba nabigu marka afdaliyadiisu hataa hadday muran gasho u badaa inuu nabigu akramu lkhalaa'iqi cala yahay laakiin inaad u khayr badan tahay ummadda maalinkaa dhalatay in loo dabaaldegay miyay keenaysaa abadan marka isdilaalku meeshu u socdo iyo xadiidka meesha loo jiiday midna anuu fahmi maayo waxay muslimiin fahmi karaanna ma aha yakfiika inuu nabigu maalinku dhashay soomay oo isniin ahayd usbuuc kastaba isniin way soo noqotaaye usbuuc kastaba ha la soomo nabiga ha lagu daydo laakiin hawshan kale ee bisha mawlida la fiirsado ee labiyo tobanka lala eegto waa diinu nasaara waalyahuud waa diinu lmajuus waa diinu lfaraacina waa diinu waxaa weeye alyunaan wax islaam shuqul ku leeyahay macluum waa caddeeyeen abtirkeeda halkaasuu galaa amaa sunnada nebi maxamed waa iska caddahay wabilahi towfiiq saaisha wuxuu leeyahay sheekh nebiga calayi wasalaam markii uu yimi madiina waa la soo dhaweeyey oo sacab iyo shidooyin baa lagu soo dhaweeyey marka taasi may daliil noqon kara qudheedu horta ma sugno nabigu markuu madiine soo galay in qasiido iyo durmaan lagu soo dhaweeye ma sugno dalaca albadru calayna xilliga la qaaday nabigu waa maalinku ka soo laabtay tabuug labadaa qisay dadka isku qasaan maalinku nabigu madiine galay qasaa'iddaad sheegaysaan iyo durbaanku midna ma sugno xataa hadduu sugnaado nabigu maalinku idiin yimaad durbaan garaaca waa yahay maalinku nabigu idiin idin yimaadad aragtaan ad qiyaama ugu tagtaan haddii waad aragtaan weeye durbaan garaaca oo bardoodama baasha garaaca midda labaad nabigu maalinku hijrada hawshaa ahayde hijrada ka dhiga bedela hawshan maalinku nabigu hijrada madiino galay mawlidka ku bedela maalinku dhashay maxaa kala doonteen yani wax daliil ah oo meesha ku jiraaye midna ma jiro haddii maalin la bardoodamaayo ama la farxo la damaashaada maalinku nabigu dabaaldegay baa maalinku nabigu jirada laga dhigi lahaa ayadoo bidca tahay weliba oon sal aysan lahayn midda kale anaashiidda hawey markii la qaaday markii nabigu ka soo noqday tabuuq bay ahayd ee ma ahayn markuu hijrada madiina galay ma ahayn marka nin lafcatoobin ku haya meeluu xaagta waayi maayo or waxaa lagaa sugahayaa bisha mawlid labayo tobankeeda ayuu nabigu raashin sameeyey digri qaaday la bardoodamay laysku yimid la aalaasoo la mashxaraday xoolaa la laayay waddooyinka la orday ciid laga dhigay shaqooyinka hawlahaasaa lagaa doonayaa laakiin war kale oo ku anfacaya lama arko saxaabadu waxay oga tageen nabigu oga tegey ilaa qarniga afraad aan loo samayn ayuu qabaayay intii saxaabada iyo nabiga iyo taabiciin iyo a'immadii muslimiinta deedahaku deeqo haddii kale hadde mubtadic weligiiba lama kari jirin ilaa ay naaqu wacdo wabilahi towfiiq su-aasha ugu dambaysa saalika leeyahay nimanka caynkaas waaya iyo malala jibanka ah jamacad malala jibanka ah illaah ninku hadduu mawliid keliya sameeyo bidcooyin kaleoo shirkana uusan ku jirin waa lala tukan karaa bidcada keliyaad ku hayso waa mawliid bidcada camaliga ee farcigaad ku haysaa wada hadduuna kaga dayanhayaa khaldamay weli waxaan leenahay waa ruux muslima oo min ahli bidaca salaada jamaaca ee jumcada waa la tukan karaa calaa madhab اljumhuur jumcadu iyadu waa ijmaac ama jamaacadu iyadu waa madhab اljumhuur laakiin nimanka suufiye loo yaqaan salaad kuma xidhanto nimanka soomaaliyeed ee suufiye la yidhaahdo waa mushrikiin shirki bay ku dhacaan weynu akbara sheekh cabdiqaadir bay baryaan awliyaday baryaan ambiyaday baryaan ilaahay bay u sharig yeelaan mushrikiin wey mushrigna salaad ku daba asixi mayso mubtadicii salafku ka hadlayna qadarigii iyo murji'ii waa mas'ale iyo budo gooni uta mushrikiin maysan ahayn nimankan shirki waaweyn bay dhex fadhiyaan isku baab ma aha akhidna akhidna yaa ilaahi bijaahi lmustafa waalawliyaa'i bay la taagan yihiin alliya allow ambiyaashu awliya allah ilbiyala keen waa inagii ka soo hadlayay reenoodistan iyo waamooyinka waxa laga qabo waa taqaanaa jilaaniya u joogso nuuraaniya u joogso jeeskan xalaan ku hadlay joogso haraati jugsi idan dadkan mushrikiin weeye sheekh ilaahay khayrkii bay baryaan sheekh xaqiiqada waa waxaad ogtihiin weeye ruuxa noocaasa salaad kuma xidhanto nin mushrik ku daba tukadaad la xukum tahay laakiin bidacan farcigaa ama camaliga bas hadday yihiin waa ruuxu muslima ku daba tuko towfiiq إذا ما رمت مكتبة اعتماد فمكتبة الهدى ذات الرشد لها دور نشيط في الدعاء إلى الله وإصلاح العباد معادية أباطيل الفئات جميعا من هدى الحق المعادي فإن تطلب مزيدا سائلا عنه مساعيها فشعر الازدياد يجيبك وهو وافره الجميل بلفظ موجز عذب سداد فمن خدمات مكتبة الهدى طباعتها كتابا باعتماد ومنها بيعها كتب العلوم وأشرطة مسجلة بزاد فكم فن فيه قد حواه شريط حقولها الحق المنادي وأشرطة مليئات بدين أعدت في الهدى ذات الحداد ألا زوروا حقول العلم فيها ولا تنأوا عن الخضر الرشاد وقطفا عادلا لطف الهدى يمر جوع الضلال مع الفساد فوا عجبا أنبقى نبقى جائعين لرشد قطفه دان وهاد وفي إسلي ومع أسف أهالي ذماء منهجا والعلم وادي